بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع والذي شhayga يucrab lagu craabo بالxruف xruf lagu craabo أربcaة أنواaع أفر nooع wey wahiya afartaasi waxaa ugu horeeya almuhanى muhane iyo wma ladii ismigii xumila la haleeshiiyey calayhi musanaha la haleeshiiyey wa jamcu jamculmudakeri waa jamacii mudakarka ragga jamacii asaalimu nabadgalay oo tagsiir ka nabadgalay iyo wama ladii kii xumila calayhi la haleeshiiyey walasmaau asmaa way asmaadii asitatu lixda ahayd walamsilatu alkhamsa waa tusaalayaashii shanta ahaa fa ama almusanaa musanihii fa yurfacu waa la rafcinayaa bilalifi alif baa lagu rafcinayaa wayunsabu waa la nasbinayaa oo wayujaru waa la jarayaa bilyaa yaa baa lagu jarayaa ya almaftuuxi maa qablahaa waxaa ka horeeya oo fatxisnaa ya-dii almaksuuri u kasrisnaa maa bacdahaa waxaa ka dambeeya wawlxiqa waxaa la haleeshiyey bihi bilmuhana muhane waxaa la haleeshiyey ithnaani iyo wahnataan baa la haleeshiyey wahintaan baa la haleeshiyey mutlaqan xaaliyan kuwo la ilaaqay oo markaa ha la idaafeeyo ama yaan la idaafayn wakiilaha iyo wakiltaa baa la haleeshiiyey bishari idaafatihimaa wadalika ilxaqnimadaasi wuxuu ku sugnaaday bishari idaafatihima idaafadooda shardi la shardinayo ayuu ku sugnaaday ila damiir loo idaafeeyo wadalika naxwu jaaanii kilaahumaa jaaanii waxaa ii yimid kilaahumaa labadoodi baa ii yimid wakiltaahumaa labadooda ayaa ii yimid ayib dumarkii yani labadii dumarka ahaa wara-aytu waxaan arkay kilayhimaa labadii nin baan arkay wakiltayhimaa iyo labadii dumarka ahaa wamarartu waxaan soo maray bikilayhimaa labadii nin iyo wakiltayhimaa labadii dumarka ahaa fa in udiifa haddii loo idaafeeyo kilaa iyo kiltaa ila daahiri ism daahir haddii loo idaafeeyo kaana waxay ahaanayaan bilalifi kuwa ku sugan alif ayay ahaanayaan fi laxwaali bay ku sugnaanayaan xaaladihii ahalaaati saddexda ahaa wa kaana wuxuu ahaanayaa icraabuhumaa icraabkooda wuxuu ahaanayaa kalmaqsuuri ismigii maqsuurka ahaa oo laga gaabiyey markaasi craabta laga gaabiyey wa kaana craabuhumaa craabkooda wuxuu noqonayaa kalmaqsuuri yucrabu waa lagu craabayaa bixarakatin muqadara xaraka muqadara lagu craabayaa fii tilka alif lagu qadarayo naxu jaaanii kila rajulayn wa kilta almar'atayn wa ra'aytu kila rajulayni wa kilta almar'atayn wa marartu bikila rajulayni wa kilta almar'atayn waxaan ku jirnay baabkii ama fasalkii uu sheekhu kusoo khulaasaynayey baab اlcraab wuxuu noo soo tilmaamay oo kusoo khulaaseeyey mucrabaadkii dhammaan marka dib aan isugu celiyo laba unbay noqonayaan qayb xarakaad lagu ciraabo iyo qayb xuruf lagu ciraabo wuxuu hormariyey sheekhu qaybtii xarakaadka lagu ciraabayey wuxuuna inoo sheegay inay yihiin afar alismu اlmufrad iyo jamcu tagsiir iyo jamcu muanas asaalim iyo alficl اlmudaaric aladi lam yadsil biaakhirihi shay afarta waxaa lagu ciraabaa xarakaad si guud markuu u sheegay in xaraka lagu ciraabo ayaa wuxuu tilmaamay yani markaasi in damo lagu rafciyo dhammaan oo fatxo lagu nasbiyo oo markaa kafda lagu kasriyo oo sukuun lagu jasmiyo sidaa marka uu tilmaamay ayaa wuxuu sheegay qayb laga soo reebayo oo cumuumkaasi markaasi ka hoos baxaya saddex ka mid ayuu tilmaamay ismu اladi laa yansarif oo baabu markaa baabulkhafd ayuu ku baxayaa oo meeshii kasre lagu khafdin lahaa ayaa fatxa lagu khafdinayaa fatxadaasna waxay naaib ka tahay kasrihii bay naaib ka tahay ka labaad oo baxaya noo sheegay waxaa weeye jamc muanas asaalim baabka marka la joogo baabu nasbe marka la joogo meeshii ahayd in lagu nasbiyo fatxo laguma nasbina kasra lagu nasbiyey kasrahaasna wuxuu naaib ka yahay fatxadii buu naaib ka yahay waxaa kaloo baxay alficl mudaaric weliba muctal ah oo akhriga ka buka ficilkaasi marka la jasminayo sukun in lagu jasmiyey laguma jasmina waxaa lagu jasmiyey xarfu cillihii aakhirka yaallay in la jaray oo jaasimkana uu jaray ayaa markaasi lagu jasmiyey laakiin asalku wuxuu ahaa in lagu jasmiyo sukuun aakhirka la saarayo intaa waa ka soo baxnay halkan wuxuu ka gudagelayaa sheekhu qaybtii labaad oo mucrabaadka ka mid ah oo lagu icraabayo bilxuruuf mar haddii la xuruuf baa lagu icraabaya xuruuftaasi dhammaan waa naaib xuruuftaas dhammaantood waa naaib baabiniyaabay noqonayaan afar buu sheekhu tilmaamay ismi ama afar yani markaa shay oo mucrabaad ka mid ah in lagu ciraabo xuruuf ka koowaad waa muane horaan usoo marnay muanahaas ayib iyo tacriifkiisaba iyo mulxaqiisa iyo jamcu mudakar asaalim iyo mulxaqiisa iyo alasmaau sita ama alasmaau alkhamsa asmaadii lixda ahayd iyo alamhilatu alkhamsa ama alafcaalu alkhamsa afartaasna marka la ciraabayo waxaa lagu ciraabayaa xuruuf baa lagu ciraabaya oo waxaa lagu rafcinayaa yani markaasi xuruuf baa lagu rafcinayaa xuruuf baa lagu nasbinayaa xuruuf baa lagu jasminayaa xuruuf baa lagu jerayaa afartaas markuu si guud u sheegay afartaas in xuruuf lagu ciraabayo oo afarta meesha aad ku aragtaba xarakaha ku ciraabi musana meesha aad ku aragto hadduu baa rafco joogo iyo hadduu baa nasbo joogo iyo hadduu baa khafdo joogo yaani waxaan ahayn xaraf ha ku ciraabi jamcu mudakar saalim baa la mid ah meel kasta uu joogo waxaan xaraf ahayn ha ku ciraabi markuu baabu rafco joogo markuu baabu nasbo joogo markuu baabulkhafdo joogo intaba xaraf ku ciraab alasmaa sita ka mid ah markay joogto baabu rafco iyo markay joogto baabu nasb iyo markay joogto baabulkhafd ayaduna intaba xaraf ku ciraab qaybta afraad waxaa weeyaan alamhilatu lkhamsa markaad rafcinaysid ku rafci xaraf ku rafci markaad nasbinayso xaraf ku nasbi markaad jasminayso xaraf ku jasmi marka afartuba waa niyaabaa lagu ciraabaya markuu sidaa u tilmaamay ayuu markaa tafsiiliyey muanihii buu ku bilaabay wuuu muanuhu marka la rafcinayo alif baa lagu rafciyaa horaan usoo aragnay marka la nasbinayo oo la jarayo ya baa lagu jaraa ya ayaa lagu jaraa marka su-aal baa la isweydiin karaa haddii ya lagu jaro oo ya lagu nasbinayo maxaa lagu kala garanayaa ismiga inuu jaran yahay iyo inuu nasbisan yahay haddii la leeyahay yana waa lagu jerayaa yana waa lagu nasbinayaa waxaa lagu kala garanayaa caamilka ka horeeyaad eegeysaa caamilka musanaha ayaad eegeysaa caamilka ka horeeyaad eegeysaa caamilkaas mar wuxuu noqonayaa caamilu nasb mar haddii caamil nasbo uu ka hormaray ya-dan meesha taalla waa calaamatu nasb haddii uu ka hormaro musanihii caamil wax jarana musanihii waa jaran yahay musanihii waa jaran yahay oo waa majruur marka ya-di waa lagu jeri waa lagu nasbin laakiin xaalatu nasbaha iyo xaalatu jarka waxaa ku kala farqinaya hadba caamilka ka horeeya oo miaalka markaasi marka la craabayo yani masanihii waxaad ohanaysaa kharaja aaalibaan waa rafcisan aaalibaan waa faacil marfuuc calaamat rafci alf niyaabatan can dama lanahu muana markaan nasbinayno laqiitu aalibayni waad ohanaysaa laqiitu aalibayni laba arday baan la kulmay ama laqiitu aalibayni haddii markaa macrifo laga dhigo ayb laqiitu aalibayn laqiitu ficlu wa faacil aaalbayni mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alya niyaabatan can alfatxa niyaabatan can alfatxa liannahu muhana marka uu jaran yahay waxaad ka hormarinaysaa caamiluljar baad ka hormarinaysaa waxaad odhanaysaa marartu biaalibayn biaalibayn albaa xarfu jar aaliban ismajruurun bilbaa wa calaamatu jarhi alyaa niyaabatan can alkasra liannahu muhana marka yadi waa lagu jara waa lagu nasbiyey laakiin waxaa iskhilaafay caamilka marka hore laqiitu baan ka hormariyey oo ficil iyo faacile mafcuul baan ka dhigay markii dambena waxaan ka hormariyey xarfu jar oo ah markaasi yani ba baan ka hormariyey marka kaasaa kala farinaya xaalatu nasbaha iyo xaalatu jarka caamilka kala farinaya yadaas marka wuxuu sheekhu sii raaciyey almaftuux maa qablahaa yadaasi waxaa ka horeeyaa fatxisan xaraf ka horeeya waa fatxisan xaraf ka dambeeyana waa kasrisan yahay oo markaan tusaalaha sheegaynay ra'aytu aaalibeyni aaalibeyni aalibayn yadaasi waxaa ka horeeya babaa ka horeysa badu waa fatixsanta almaftuux maa qablaha waxaa ka horeya fatixsan almaksuuri maa qablaha yada waxa ka dambeeyna waa kasrisan yahay waa nuunka aalibayni waxaa ka horeeya waa xaraf ka horeeya waa bada waa fatxisan yahay nuunka ka dambeeyana wuu kasrisan yahay saasuu sheekh marka muxuu leeyahay almaftuuxi maa qablaha almaksuuri maa bacda waxa uu tilmaamaya waa ya-da weeye sidaa wuxuu leeyahay wuxuu kaga farqinayaa ya-da jamculmudakar inoo soo socotuu kaga farqinaya oo taasi waxaa la odhan doonaa almaksuuri maa qablaha almaftuuxi maa bacdaha baa la odhan doonaa farqigaasaa udhexaynaya markaa idhaahdo muslimiin laqiitu almuslimiina muslimiin yani ya-daas miimka ka horeeya waa maksuur ayib ya-daasi miimka ka horey waa maksuur nuunka ka dambeyna waa maftuux marka wuxuu kaga farqinayaa ya-dii jamcu mudakar saalim gelaysay ayuu kaga farqinayaa wuxuu kaloo sheeku tilmaamay raximah llahu tacaala markuu intaa noo sheegay intaa horaan usoo aragnay in alif lagu rafciyo oo ya lagu nasbiyo oo ya lagu macna amila horaan usoo marnay hadda wuxuu inoo tilmaamayaa waxyaalaha la haleeshiiye masanaha waxyaalaha la haleeshiiyo ayuu inoo sheegayaa maxaa la haleeshiiyaa wuxuu inoo sheegay afar kelmadood in la haleeshiiyo afar kelmadood in la haleeshiiyo ayuu inoo sheegay afarta kelmadood maxay yihiin afartaas waxaa weeyaan ithnaan wathnataan waa labo kilaa iyo kiltaa waa labo kale waa afar waxaa lagu daraa musamaa bihi baa lagu daraa oo shan lagaga dhigaa musamaa bihina muxuu yahay waa muhanihii oo qof loo bixiyey nin baad muxamadaan u bixisay ama waladaan baad nin u bixisay waa muhanihii oo qof loo bixiyey ood qof magac oga dhigtay marka tacriifkii muhanaha markaad eegto ma aqbalayo ayib sidanuu magac ku yahay keligiisa maadaama usa tacriifka aqbalaynin mulxaq buu markaa noqonaya marka shantaa kelmadood ayaa la haleeshiiyaa jamcu lmuhanath waxaan ujeedaa almuhana waxaa lagu nadmiyey abyaad walxaqu lmuhana khamsatan kila kiltaa wamaa sumiya wathnaa wathnata lakinahum fi lأwalayn ishtarطuu iضaafة ilى الضamiiri faclaman wma siwa haadayni jaءa muطlaqا can التaqyiidi bاladii qad culliqa muxuu tilmaamayaa wuxuu leeyahy walxaqu lmuhana muhana waxay haleeshiiyeen khamsatan shan kelmadood bay haleeshiiyeen kilaa kilaa bay haleeshiiyeen kilaa bay haleeshiiyeen wa kiltaa kiltaa bay haleeshiiyeen wamaa sumiya musamaa bihi bay haleeshiiyeen yacni ismi magac laga dhigtay muhane magac laga dhigtay asna wuxuu noqonaya mulxaq bilmuhana buu noqonaya wathnaa bay haleeshiiyeen watna ay haleeshiiyeen wathnata bay haleeshiiyeen wathnata iyo thinta waa laba luqadood oo carabtu ay kala isticmaasho labadaba muano baa loo jeedaa ama thintan dheh ama ithnatan dheh macnuhu waa isku mid laakiin waa laba luqoo carabtu ay kala isticmaalaan wey shantaa kelmadood ayaa markaasi la haleeshiiyaa intaa markuu sheegay ayaa wuxuu laakinahum fi lawalayn ishtaratuu labada hore waa kila ay keltaan waxay shardi oga dhigeen idaafatan ila damiiri faclaman in damiir loo idaafeeyo ayaa shardi ah kilaahay kelta ah. sida musanaha marka loo ciraabayo shardi bay leeyihiin shardigaasna muxuu yahay shardigaas waxaa weeye waa in damiir loo idaafeeya ah. damiir waa in loo idaafeeya oo kilaahumaa kiltaahumaa waa in la yihahdaa kilayhimaa kiltayhimaa waa in la yidhaahdaa laakinahum fi lawalayn ishtarauu idaafata ila damiiri damiir in loo idaafeeya shardi ka dhiga faclaman arrinkaago wamaa siwa haadayn labadaa wixii ka soo haray maxaa ka soo haray labadaas ithnaa iyo itnataan iyo musamaabi baa ka soo haray wamaa siwa haadayni jaءa muطlaqan isagoo muطlaqoo la iطlaaqay ayuu yimid can التaqyiidi bاladii qad culliqa taqyiidkii iyo shardigii lagu xiray kilaa iyo kilta ayagu laguma xirin oo madax banaan yihin oo inaani iyo itnataani wax shuruudoo loo shardinayo ma jirto inaan iyo itnataan wax shuruudoo loo shardinayo ma ay jirto kadalika musamaa bihiga wax shuruudo loo shardinayo ma ay jirto laakiin kila iyo kiltaa markaasay mulxaq noqonayaan marka shardigaa laga helo damiir marka loo idaafeyn haddii loo idaafeyn maxaa dhacaya damiir haddii loo idaafeyn waayo maxaa dhacaya oo daahir loo idaafeeyo daahir haddii loo idaafeeyo mulxaq ma noqonayaane xaraka lagu craabaya waa mucrab xuruuf laguma craabayo mulxaqna musano u noqon mayaa xaraka lagu craabaya laakiin xarakadii muqadar bay noqonaysaa xarakadii muqadar ayay noqonaysaa ayib kila rajulayn kilta almar'atayn kilaa waxaad ohanaysaa markaasi marfuucu wacalaamatu rafcihi damat muqadaraة calى alif ra'aytu kila rajulayni kilay mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbihi fatxaة muqadaraة calى alif bikilayhima albaw xarfu jar kilayhima ism majruur bilba wacalaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى alif baad ohanaysaa marka shardiga haddii laga waayo oo loo idaafeyn waayo damiir kilaa iyo kilta waxay noqonayaan kuwa lagu ciraabo xarako laakiin xarakadaasi muqadar bay noqonayaan xaalkaasna way ka baxayaan mulxaqi way ka baxayaan mulaq markaa maaha marka xaraka lagu craabay mulaq maaha lanna musana xaraka laguma craabo xuruuf baa lagu craabaa mar haddii aad maqasho kilaayi kilta xaraka lagu craabay way ka baxeen inay mulaq yihiin marka wuxuu inoo tilmaamay sheekhu musanahaas shantaa kelmadood inay mulaq unoqonayaan kadib sheekhu waa miaaliyey miaaluu ka bixiyey kilaayi kilta jaanii kilaahuma markaan craabayno jaa waa ficil maadi mabniyu cala fathi laa maxala min acraab nuunkuna nuun wiqaaya la yihahda laa maxalo min acraab isaguna ya-dan waxay noqonaysaa damiiru mutasilu mabniyu cala sukuun fii maxali nasbi mafcuul bihi iyadaa mafcuul bihi ah kilaahumaana waa faacilkii kilaa faacilu marfuuc wa calaamatu rafcihi alif niyaabata can dama liannahu mulxaqu bilmuhana kilaa mudaaf humaana mudaaf ilayhi wa kiltaahuma waa la mid alwaaw xarfu caطfin kiltaahuma macطuuf calى kila wmacطuuf marfuuci marfuuc wacalaamatu rafcihi alif niyaabata can dama liannahu mulxaq bilmuhanaa kilta mudaaf humana mudaaf ilayh wara-aytu kilayhima ra-aytu ficlu wa faacil kilayhima mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbihi alya niyaabata can alfatxa liannahu mulxaq bilmuhanaa kilay mudaaf himana mudaaf ilayh wa kiltahimana waa la mid ومررت بكليهما وكلتيهما مررت فعل وفاعل بكليهما الباء حرف جر كليهما اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى كلي مضاف همانا مضاف إليه وكلتيهما waa la mid kadib wuxuu tilmaamay hadii daahir loo idaafeeyo saddexda xaaladoodba alif baa loo dambaysiinaya alif ayaa loo dambaysiinaya sidee loogu dambaysiinaya alif kilaa alif baa u dambaysa kilaa alif baa u dambaysa marka damiirka loo idaafeynayo aliftani waxay ahayd calaamatu rafcay ahayd laakiin maanta markii daahir loo idaafeeyey xarakadii baa lagu qadaraya aliftaas xarakadii waxaa lagu qadarayaa aliftaasa lagu qadaraya fi laxwaali halaaa muxuu jeedaa waxaalatu rafcihii iyo xaalatu nasbihi iyo xaalatu jarki saddexduba xarakadu waa muqadar ayib waxay la yihiin ismiga maqsuurka ah ismiga maqsuurkaa ayay la yihiin ismiga maqsuurka waa ismiga alif ay u dambaysa wey sida muusa iyo ciisa iyo yani kelmadahaas kale maqsuur baa la yidhaahdaa casaa iyo waa maqsuur marka maqsuur bay la yihiin maqsuur icraabtisa sheekha inoo soo wada oo waa lagu qadaraya alifta lagu qadaraya muusa marka la icraabayo xarakadiisu waa muqadar xaalatu rafcihi waa muqadar xaalatu nasbihi waa muqadar xaalatu jarkina waa muqadar kilana waa la mid marka daahir loo idaafeeyo xarakadu waa muqadar sheekhaa tusaalena siiyey jaanii kila rajulayn jaa waa ficil maadi mabniyu cala laa maxala min alciraaq wa nuun nuun wiqaaya walyaau damiiru muttasil mabniyu cala asukuun fii maxali nasbin mafcuulu bihi kilaa faacil bay noqonaysaa marfuucun wacalaamatu rafcihi damat muqadaratu cala alif ay manaca min duhuuriha atacadub kilaa mudaaf arajulayn mudaaf ilayh kilaa marka waa faacil marfuuc calaamatu rafcihi damaة mqadaraة calى اأlf manaca min ظuhuuriha aلtacadur kilaa mudaaf arajulayn mudaaf ilayhi majruur bاmudaaf calaamaةu jarihi alya niyaabata can اkasra lأnnahu muhanى وkilta المرأتayni alwaw xرفu caطفi kilta macطuف عalى kila ومacطuف marfuuع marfuuع calaamaة rفci dmة mqadaraة calى أlf manaca min ظuhuriha التacdur kilta mضاaf almarأatayni mضاaf ilayhi majruur bالmضاaf وcalaamaةu jarihi alya نiyaabaة can kasr لأnnahu muثanى وraأytu kila الrajuleyn raأytu ficl وfaacil kilaana wuxuu noqonayaa mafcuul bihi mansuub calaamaةu nasbihi فaتxaة mqadaraة calى أlf manaca min ظuhuuriha التacadur inay fatxada muuqato tacadur yani xarag kama muuqan karto kilaa mudaaf الrajulayn mudaaf ilayhi majruur bاmudaaf calaamaة jari alya niyaabata can اlkasra لأnnahu muhanى wakilta alwaw xarfu caطfin kilta macطuufa calى kila wamacطuufu mansuubi mansuub calaamaةu nasbihi fatxaة muqadaraة calى اأlf manaca min ظuhuri الtacadur kilta mudaaf almarأatayn mudaaf ilayhi majruur bاmudaaf wcalaamaةu jarihi alya niyaabata can اlkasra لأnnahu muhanى وmarartu bkila الrajulayn marartu ficl faacil bkila alba xarfu jarin kila ism majruur bilba calaamaة jarihi kasraة mqadaraة calى اأlf manaca min ظuhuuriha الtacadur kila mudaaf الrajulayn mudaaf ilayhi majruur bاmudaaf wcalaamaةu jarihi wcalaamaة jarihi alya niyaabata can اkasra لأnnahu muhanى wakilta اmarataynna waa la mid wuxuu sheeku raximah الlahu taعaalى wladii midka yucrabu la craabayo bilxuruufi xuruuf lagu craabayo arbacatu anwaacin afar nooc weeye wahiya afartaasi almuhanى muhano weeye wama ladii kii weeye xumila la haleeshiyey calayhi cala muhana muhano la haleeshiyey wa jamcu mudakari jamcu mudakar weeye jamci ragga weeye jamcii asaalimu nabad galay wama ladii kii wey xumila la haleeshiye calayhi calaa jamci mudakar walasmaa asmaa asmaadii asitatu dhexda ahayd walamhilatu misaallo weeye alkhamsatu shan ah faama lmusana musanihi fa yurfacu waa la rafcinayaa bilaalif alif baa lagu rafcinayaa wayunsabu waa la nasbinayaa wayujaru waa la jarayaa bilyaayaa baa lagu jarayaa yaadii almaftuuxi u fatxisnaa maa qablaa waxaa ka horeeya yaadaa waxaa ka horeya waa fatxisanya yadii almaksuuri u kasrisnaa maa bacda xarafka dambeeya oo nuunka ah waulxiqa waxaa la haleeshiyey bihi bimuana musane waxaa la haleeshiyey inaani baa la haleeshiyey wasnataan baa la haleeshiyey waintaan baa la haleeshiyey inataan waa luqatu ahlxijaaz weeyaan intaanna waa luqatu bani tamiim labadoo musanay ku dhacayaan inaan waa mudakar inataan iyo intaanna labadoo muanas laakiin ta horena xijaaziyiin baa isticmaala ta dambana waxaa isticmaala tabiimiyiin baa isticmaala inaani baa la haleeshiya watnataan baa la haleeshiya watintaan baa la haleeshiya marka tintaan mid gaar u taagan maahane waa luqo kale oo inataan ku sugan weeyaan muطlaqan xaalay yihiin kuwa la ilaaq dhammaantood muطlaqan muxuu ka ilaaqayaa ha la idaafeeyo ama yaan la idaafayn shardi ma leh ha la idaafeeyo ama yaan la idaafayn damiir ha loo idaafeeyo daahir ha loo idaafeeyo yani inaa inatan waa cala ilaaq weeye all meeaad ku aragto itnaani itnataan mulaq bimuana wey mulaqan aleyhi wakilaabaa la haleeshiinaya wakiltaabaa la haleeshiinaya bishari idaafatihima loo haleeshiinayaa in la idaafeeyo in la shariyo sharigaa la helo idaafadooda markaa in la helo ayaa la sharinaya ilo damiiro damiir loo idaafeeyo naxu jaaanii kilaahumaa jaa waa ficil maadi kilaahumana waa faacilkii yadan mafcuulkii wey wakiltaahumana waa la mid wara'aytu kilayhimaa wakiltayhimaa labadaba waxaa lagu ciraabay yadaa lagu craabay marartu bkilayhima wakiltayhima bkilayhima wakiltayhima waxaa lagu craabay labadaba lagu jira yada fain udiifa haddii la idaafeeyo kilaya kiltaa ila aahiri aahir hadii loo idaafeeyo kaana waxay ahaanayaan kuwo ku sugnaaday bilif alif bay ku sugnaanayaan fi اaxwaali الثalaaثa saddexda xaaladoodba wa kaana craabuhumaa craabkoodana wuxuu noqonayaa kalmaqsuuri maqsuur buu noqonayaa yucrabu waa la craabaya bxarakati muqadaratin xaraka muqadara lagu craabaya fii tilka alif alifta lagu qadarayo naxu jaaanii kila rajulayn waa kilaadaas xarakadu waa muqadar damadii waa muqadar cala alif wa kilta waa la xarakadu waa muqadar damadii ah cala alif wa kila rajulayn ra'aytu ficlu waa faacil weeye kilaana waa mafcuulkii fatxadiina waxay ku qadarantahay aliftaas kilaana mudaaf rajulayna mudaaf ilayh wa kilta kilta mar'atayn waxay ku cadfan tahay kilaa oo yadna kiltaa fi maal nasb bay taallaa yani waa waa nasbisan tahay wa calaamatu nasbi fatxatu muqadaratu cala alif kiltaana mudaaf maratayn mudaaf ilayh wa marartu bikila rajulayni kilaadaas way jaran tahay oo waxaa jaraya bacda wa calaamatu jarihi kasratu muqadaratu cala alif kilaa mudaaf arajulayn mudaaf ilayh wa kilta marataynna waa la shuruud buu haddaba leeyahay musanuhu shuruud ayuu leeyahay oo waxaa loo shardiyaa yani markaa shuruud shuruuddaasi waxaa lagu jamciyaa abyaad sharط الmuhanى an yakuna mucraba wmufrada munakara ma rukiba muwaafiqa fi lafظi wاlmacnى lahu mumaahilu lam yuqni canhu gayruhu sharط اmuhanى muhane shardigiisu an yakuuna mucraban waa inuu mucrab yahay waxaa la tasniyeynayo waa inay mucrab yihiin mebni lama tasniyeeyo mebni lama tasniyeeyo sharط muhanى an yakuna mucraban oo haddii la arko mebni haddana muhana maxaa la samaynaya mbni mn hadii la arko maxaa la samaynaya sida aladani oo kale aladani iyo dani oo kale aladani waa mane ayib waana is mawsuul horaan usoo marnay asmaada mabniyaadka waxaan soo marnay lix nooc oo asmaada ka mido ah mabni aan soo marnay adamaa'ir baan soo marnay waxaan soo marnay ismu ishaara iyo ismu shari iyo ismu istifhaam iyo ismu mawsuul iyo asmaa afcaal lixdaasoo asmaada marka mabniyaadka ayaan soo aragnay haddana waxaad arkaysaa ismawsuulka iyadoo laleeyahay aladani labadii wladani yatiyaani qoranka kuso aroortay dani labadan baa laleeyahay waa muhane waana ismu shaara marka waana mebni waana muhana laleeyahay see la yeelaya marka shuruudana waxaa ka mid a ah sharط اmuhana an yakuuna mucraban mucrab waa inuu yahay mebni lama tatniyeeyo maxaa lagaga jawaabaya markaasi waxay leeyihin lagaga jawaabaya in la yidhaahdo muhane maahane muhana loo ekeysiinayaa aladani waa mabni waana mawsuul dhani waa mabni waana ismu ishaaro marka muhane xaqiiqiya maahane waa mushaakalatu bilmuhana muhana loo ekeysiinaya saas waa weji in la yidhaahdo weji labaad waa in la yidhaahdo markii la taniyeeyey bay mucrab noqdeen marka hore mabni bay ahaayeen bacda taniya ayay mucrab noqdeen marka aladani waa la craabaya aladani faacil marfuuc calaamatu rafci alif baa la ohanaya marka sharطulmuhana an yakuna mucraban waa inuu mucrab yahay wa mufradan waa inuu mufrad yahay ismi marka horeba musane ahaa ama jamac aha marka horeba lagama dhigi karo musane waxaa musane laga dhigi karaa ismi marka hore mufrad ah maxamed iyo maxamed isku keen maxamedaan ah zayd iyo keen zaydaan ah caliyun iyo cali isku keen caliyaan masjid iyo masjid masjidaan dheh marka marka hore waa inuu mufrad yahay munakara nakiro waa inuu yahay nakiro waa inuu yahay oo ism macrifo ah sheekha inoo soo wada macaarifta macaarifta waxaa ka mid a ah, damiirka ka mid ah calamkaa ka mid ah ayagoo macrifo ah yan markaa lama taniyeeyo oo waxay leeyihiin maxamed maxamed soo macrifo maaha maxamed waa macrifo nin magaciis maxamedna waa nin magaciis waa calam waana macrifo waa la taniya waa ley maxamedan baa laleeyahay naadimkuna wuxuu tilmaamaya nakiratayn waa inay yihiin kuwa la taniyeynayo nakiro waa inu noqdaa waxay leeyihiin marka maxamed la taniyeynayo maxamedka la yaqaano waa in laga saaraa waa in laga dhigaa muxamadu min almuxamadiin maxamed aan aqoon baa laga dhigaya maxamedka la yaqaanay maaha waa mid ka mid a ah muxamadiinta la garanaya w waa nakira laga dhigaya marka nakira laga dhiga kadib baa markaa taniya laga dhigaya taniyadana baa u keenaysa leyihin macrifo ukeenaysa marka laba macrifo in meel isku keeno arrinkaa lama ogola ismigii laba laba macrifo inay ku kulmaan lama ogola isagoo macrifo sii ahaa haddana la taniyeeyo laba calaamo tacriif baa ku sugan lama ogolay leeyihin idan ma la xal marka waa in la sii niyoodaa marka hore nakiro waa in loo niyoodaa isagoo nakiro ah kadib markaasi tasniyee taasuu macrifa ku noqonaya marka munakara nakiro waa inuu yahay ayib masjid iyo masjid masjidaan kitaab iyo kitaab kitaaba an yakuuna mufradan munakaran ma rukiba murakab waa inuusan ahayn murakab waa inuusan ahayn bimacnaa eh, taraakiibtu waxaa loo qaybiya tarkiib isnaadi iyo tarkiib idaafi iyo tarkiib masji baa loo qaybiya marka waa inuusan noqon ismiga la doonayo in la tafniyeeyo murakab masji a waa inuusan noqon ama murakab isnaadi a waa inuusan noqon maa rukiba marka laleeyahay tarkiibka la diidayo waa tarkiibka masjiga ah sida sibaweyhi iyo bacla baka iyo xadra mowt kuwaasi waa inuusan noqon ama tarkiib isnaadi waa inuusan noqon sida qaama zaydun oo qof loo bixiyey jaaa camrun oo qof loo bixiyey daraba muxamadun caliyan oo qof loo bixiyey kaa waa noqon marka maa rukiba marka la leeyahay tarkiibkii waxaa lagu saarayaa masjig ahaa iyo kii markaa isnaadig ahaa baa lagu saarayaa laakiin tarkiibku hadduu yahay idaafi sida cabdullaahi iyo cabdiraxmaan iyo kitaabu muxamadin iyo kaasi in la taniyeeyo way bannaanta oo cabdullaahi haddii la taniyeynayo cabdiga horaa la tatniyeynaya oo waxaa la odhanaya jaa cabdallaahi cabdaa alif xag horaa lagu daraya ra cabde allaahi cabdillaahi marartu bicabdillaahi saasoo kale marka ka hore mudaafka lagu daraya calaamadii tatniyada marka maa rukiba sidaas ayaa loo jeedaa muwaafiqan fi lafdi walmacna labada la isku taniyeynayo waa inay isku lafdi yihiin isku macnona waa inay yihiin isku lafdi wey isku xuruuf weyna yihiin sida maxamed iyo maxamed isku xuruuf wey waana isku macno maxamed iyo maxamed qof bay ku dhacayaan hal shaksi bay ku dhacayaan daatada maxamed bay ku dhacayaan labaduba marka wayna iswaafaqsan yihiin maxaa la diidayaa waxaa la diidaya laba kelmadood laba kelmadood oo isku lafdiya lakin isku macno aan ahayn in la isku tasniyeeyo maala caynun macaani baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa caynun alcayn basra isha wax aragtaa loo isticmaalaa waxaa kaloo cayn loo isticmaalaa alcayn aljaariya isha biyaho socotana cayn waa la yidhaahdaa caynaani lama ohan karo caynaani lama ohan karo leeyihi limaada liannahuma itafaqaa fi lafdi laakinahuma ikhtalafaa fi lmacna waa isku lafdi sax waa cayn iyo ya iyo nuun laakiin marka la eego xagga macnaha midna ishanay ka hadlaysaa isha wax lagu arko midna waxay ka hadlaysaa il kale laba xayawaan qof iyo xayawaan maala magac ay wadaagaan qof iyo xayawaan maala nin baa waxaa loo yaqaanaa eh, maalan waxaa loo yaqaanaa yani zayd baa la yihahdaa qof baa wuxuu ola baxay zayd neef asagu u lehay baa ola baxay zayd waxay leeyiin zaydan lama odhan karo limaada isku macno maaha kana waa insaan kana waa xoolihii wey marka waa inay iswaafaqsan yihiin bay leeyihiin fi lafdi walmacnaa waa inay isku lafdi yihiin isku macno waa inay yihiin oo isku shay ku dhacayaan lahu mumaailun wax lamida waa inuu leehay lahu mumailun wax lamida waa inuu leeyahy shayan wax lamidaba lahayn wax lamidaba shay aan lahayn lama tiniyayn karo leeyihin sidaan qamarun oo kale qamar waa hal qamar marka qamaraa in la yidhaahdo ma banaanay leeyihiin qamar qamaraan lama ohan karo limaada leanna wax lamid aan jirinba qamar kaleo lagu tasniyay baba jiraba shamsun shamsaani lama ohan karo waayo shamso kale oo inta loo keeno lagu tasniyay la kitaab haddaad tasniyee waad helaysaa kitaab kitaab kalead u helaysaa kitaabaan walad walad u helaysaa waladaan masjid mid u helaysaa masjidaan qalam qalamaan wahaa laakiin shamsu waaba keligeedba qamarna waa keligiis mid lagu tasniya loo heli mayo marka waxay leeyihiin lahu mumailun wax lamida waynu leehy suto qamaraan laleehy oo la isticmaala qamaraan qamaraan suto laleehy qamaraan waxay leeyihin baab takliib baa la yihahdaa baab takliib yacni shamsadii iyo qamarkii baa la isku tasniyeynaya oo magacii qamar baa la wada siinaya shamsanta keyda laga qaado baa qamar la siinaya kaasaa qamaraan saa loo ohanaya markaas ilaa xaqiiqatan musano rasmiya ma ahane waxaa loo yaqaanaa yani musana loo ekeysiinaya musane maahan lam yuqni canhu hayruhu ayrkii waa inuusan kaa kaafin ayrkii waa inuusan kaa kaafin oo waxaa jira waxyaalo wax kale kaaga filanya maala waxay ku leeyihiin alaaatun iyo alaaatun alaaثaani ma odhan kartid alaaثa iyo alaaثa alaaثaani ma odhan kartid maxaa kaaga filan sita kaaga filan inaani iyo inaani ama arbacatun iyo arbacatu arbacaani ma odhan kartid maxaa kaaga filan amaaniyatun baa kaaga filan sawaadix maaha marka lam yugni canhu hayruhu wax kaaga filan meeshaa waa inuusan oolin shuruuddaa marka laga helo ayaa markaasi musanihii ayuu ismigi markaa musano aqbali karaa haddii laakiin laga waayo yani waxa weyaan wuxuu noqonaya ama mulxaq bu iska noqonaya ama musana loo ekeysiinaya musana rasmi xaqaa maahane waa loo ekeysiinaya wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa ama jamcu lmudakar jamci ragga jamci asaalimu nabad galay fa yurfacu waa la rafcinaya bilwaawo waa lagu rafcinaya wa yunsabu waa la nasbinaya wa yujaru waa la jaraya bilyaaya baa lagu jaraya yadii almaksuuri la kasriyey maa qabla waxaa ka horeeya yadii almaftuuxi la fatxiyey maa bacdaha waxaa ka dambeeya wlxiqa waxaa la haleeshiyey bihi bijamci mudakar waxaa la haleeshiyey ulu baa la haleeshiyey wa caalamuuna la haleeshiyey wa cishruun baa la haleeshiyey wamaa bacdahu iyo cishruun waxa ka dambeeya ayaa la haleeshiyey oo min alcuquudi tirooyina ilaa tisciin sagaashan laga gaarsiinayo waaraduuna baa la haleeshiyey wasinuun baa la haleeshiyey wa baabuhu sinuun baabkiisa ayaa la haleeshiyey waahluuna ahluun baa la haleeshiyey wawaabiluuna waabiluun baa la haleeshiyey waciliyuuna ciliyuun baa la haleeshiyey wuxuu sheeku leehay raximah allahu shayga labaad oo lagu craabo xuruuf waa jamc mudakr salim jamc mudakr salim taariifkiisa horaan usoo marnay jamc mudakr salim waxaa lagu rafciya wawaa lagu rafciyaa waxaa lagu nasbiyaa waxaa lagu jaraya ya calaamad bay leedahay ya waxa ka horeeya wuu fatxsan yahay waxa ka horeeya wuu kasirsan yahay almaksuuri maa qablaha ya-daasi ka dambeeya wuu fatxisan yahay sidaa marka waxaa isku khilaafayaan ya musanaha yadii muana isu khilaafaya oo yadu muano waan soo marnayo waxaa yada ka horeya maftuux buu ahaa waxa ka dambayna maksuur buu ahaa tanna waa cagsi yada waxa ka horeya waa kasirsan yahay waxa ka dambeeyana waa fadxisan yahay jamcu mudakar saalim wowaa lagu rafcinaya wowgaasi waa calaamatu rafco waa naaib marka wuxuu naaib ka yahay damu naaib ka yahay damo ayuu naaib ka yahay oo booskii damo lagu rafcin lahaa mudakaru saalim wowaa lagu rafciyey wowgaasna wuxuu naaib ka noqonaya damadii waxaa lagu nasbinaya lagu jiraya ya yaabaa lagu nasbinaya lagu jaraya see markaasi lagu garanaya inuu nasbisan yahay iyo inuu jaran yahay maxaa kala farqinaya haddii laleeyahay labadiba yaabaa lagu nasbiyey oo yaabaa lagu jaray haddii laleeyahay maxaa lagu kala garanaya inuu jaran inuu nasbisan yahay waxaa lagu garanayaa caamila ka hormaray caamilkaasa marna wuxuu noqonayaa caamilu nasb marna wuxuu noqonayaa caamilu aljar buu noqonaya marka waxaa kala farqinaya oo kala saaraya waa caamilka wey waila yadu waa yadi yadu waa yadi wey miaalku wuxuu noqonaya horaan usoo marnayn yani marka isagoo la rafcinayo jaa asaadiquun jaa asaadiquun asaadiquun wuxuu noqonayaa faacila marfuuc calaamati rafci alwaaw niyaabata can idama liannahu jamcu mudakar saalim laqiitu saadiqiin laqiitu asaadiqiin asaadiqina mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabata can alfatxa liannahu jamcu mudakar asaalim marartu bاsaadiqiin bsaadiqiin alba xarfu jar asaadiqiin ismajruur bilba wa calaamatu jarihi alya niyaabata can kasra liannahu jamcu mudakar asalim labadoo markaad egtid labada dambe yaada waxaa ka horeeya waa kasro waxaa ka dambeeyana waa fatxo asaadiqiina saadiqiina qaaf ka horeeya yaada waa kasrisan yahy nuunka ka dambeeyana waa fatxisan yahy bisaadiqiinana waa la mid intaa marka horan usoo marnay kadib wuxuu noo sheegay sheekhu inay jiraan asmaa la haleeshiiyo jamc mudakar saalim waa ashyaa xagga suurada jamc mudakar saalim yeelanaya laakiin shuruudii jamcu mudakar saalim aan laga helin jamc mudakar saalim marka la jamcinayo waxaa shuruuddiisa ka mid ah marka la jamcinayo in waxaan laga jamcinaya uu yahay sifo ama calam waa laba shardi oo asaasi ah waxaa laga jamcinayo waa inuu yahay sifo ama calam bimacnaa magac waa inuu yahay jamc laga dhiga ama tilmaan jamc laga dhigay waa inuu yahay tusaale wuxuu noqonayaa moxamed waa calam maxamedun baad odhanaysaa waa calam calam baa laga jamciyey khaalid khaalidun baad odhanaysaa calam baa laga jamciyey is calam ayaa laga jamciyey zayd zaydun baad odhanaysaa kaasi waa calam baa laga jamciyey kuwaasoo dhan iyadoo sifo laga jamciyey wuxuu noqonayaa saadiquun saadiq waa sifo marna magacna waa loo isticmaalaa saadiq oo saadiquna calam uu noqon karaa saadiq oo sifa oo rulowna waa loo isticmaalaa xaalka noocaasna wuxuu noqonaya sifa in laga jamciyey saadiquun kaadibuun sifatulkadib baa laga jamciyey mu'minuun mu'min baa laga jamciye oo sifo ah caabid caabiduun caabid baa laga jamciye oo sifo ah qaanituun qaanit baa laga jamciye oo sifo ah marka markaad eegto jamcu dakr saalim mufradkiisi ima inuu ahaa calam inuu ahaa magac qof uu leeyahay oo jamca laga dhigay wa ima inuu ahaa asalkiisu sifo jamc laga dhigay waa intaas wey waa shardiga asaasiga ah waa shuruudda asaasigaa wey mid kasta shuruud buu sii yeelan doonaa oo calamku shuruud si ga shuruud gaar ahaaneed ayuu si sii yeelan doonaa sifaduna shuruud bay sii yeelan doontaa laakiin si guud marka loo sheegayo jamcu mudakar saalim waxaa shardi ah in sifo laga jamciyo ama calam laga jamciyo haddaba ashyaada soo socota oo sheekhu inoo keeni doono shuruuddaas wax ka mid ah ayaa laga waayaya haddaba wuxuu inoo tiriyey sheekhu buu inoo tiriyey wuxuu ka bilaabay ulu iyo caalamuuna iyo cishruun iyo waxa ka dambeeya oo tirooyina ilaa sagaashan laga gaaray intaasi waxay soo gudagelayaan hal baab bay soo gudagelayaan waxay noqonayaan asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha saddexduba ulu caalamuuna iyo ulu iyo caalamuuna iyo cishruuna ilaa sagaashan gaarsii cishruun ka bilo ilaa sagaashan gaarsii mufrad ma leh mufrada male ulu waa jabac ululfadli kuwa fadliga u saaxiibka ah ohan mayse ululfadli kan fadliga u saaxiibka ohan ah, mayse ululcilmi kuwa cilmiga u saaxiibka ah ululcaqli kuwa caqliga u saaxiibka ah jamac baad tilmaamaysaa marka ulu waa jamac iyadoo mufrado ulun la leeyahy weligaa arki maysid ulun weligaa arki maysid idan mufrad ma leh caalamuuna isaguna waa jamaco mufrad ma leh oo haddii la yidhaha baa mufrad u ah noqonaysaa waxay leeyihiin caalamun waxaa la yidhahdaa ma siwa wax alla wx ilahay ka soo haray caalam baa la yihahdaa wa ana waaxidun min dalika alcaalam atulha maxamed abdiwahaab usul alaaaha walcaalam ma siwa caalam ilahay wixii ka soo haray ayaa caalam la yidhahdaa caalamunna waxay leeyihiin waa inta caqliga leh ayaa caalamun la yidhahdaa waxaa la doonayaa jamaca iyo mufradku waxaa la doonayaa jamacu inuu macno bato marka lagu yihahdo maxameduun imise qof baa ugu yara ku dhacaysaa saddex soo maaha aqlu jamci alaaa cinda aljumhuur ayib maxamedna muxuu ku dhacayaa qof buu ku dhacayaa keebaa marka macno weyn muxameduun iyo maxamed keebaa macno weyn muxameduun yani macno weyn waxaa loo jeedaa waxa uu ku dhacayo yani waxaa badan jamaca badan saas maaha haddaba kane sidii maaha marka la yihahdo caalamun oo mufradka ah haddii mufradba laga dhigo waa caalamun maasi wallahi wey maasi wallahi oo dhan baa caalam la yihahdaa soomadex maaha caalamunnana maxay noqdeen inta caqliga leh mar hase haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa mufradkiina inuu ku dhacay maasi wallaahi jamciina inuu ku dhacay maxay kuwa caqliga le bas kebaa marka macno bata mufradkii mufradkii maasi wallahi buu ku dhacay alla wix ilahay ka so ku dhacay jamc markaa ka muxuu ku dhacay inta caqliga le bas idan waxaa la sida la yaqaano waxaa weye mufrad kasta asaga iyo jimci jimciisa macno badan laakiin cagsi hadday noqoto oo mufradkii uu macno bato jamcuna uu macno yaraado waxay noqonaysaa labadan mufrada jamc iskuma aha sida labadan oo kale mufrada jamc iskuma aha waayo jamci mufradki baa ka macno batay muxuu oga baahan yahay mufradku wuxuu jamca ugu baahan yahay mufradku waaxid buu kutusinayaa haddii loo baado marka dhowr mufrad in hal kelmad loo isticmaalo jamc baad keenaysaa jamcaasaa kaaga filan mufradaadkii faraha badnaa cagsi hadday noqoto ka war oo jamciiba macno yar buu tusinayaa mufradkina macno badan buu tusinayaa idan jac marka looma baahnaba idan marka caalamuuna mufrad marka ma leh cishruun mufrad ma leh cishruun yani mufrad ma leh inaysa mufradan waxaa ku daliil ku ah jamacay mufradka waxyaalaha yani marka lasugu keeno waxaa ka mid ah saddex mufrad marka lasu keeno saddex mufrad marka lasku keeno jamacii waa inay booskii uu joogo waa inay waa inay yani marka waa inay gaaraan hadday ka hoos maraan ama ka bataan jamc uma noqonayo cishruun marka mufrad ma haddii la yihahdo ishruun casharatuma mufrad hadii la yihahdo casharatuma mufrad hadii la yihahdo bal saddex cashar isku keen maxay noqonaysaa casharatun wa casharatun wa casharatun maxay noqotay kaba badatay sawaadex eh, maaha inan mufrad marka ma aha dhammaantood cishruun ka bilow ilaa tiscuun mufrad ma leh marka waxay soo hosgelayaan yani markaasi asmaau jumuucin laa mufrada lahaa min lafdiha waa asmaa jamacah ulu waa jamac caalimuuna waa jamc cishruuna tiscuun waa jamc laakiin ma leh mufrad ma leh sidii waxay u yimaadeen mudakaru saalim sidiisaa loo craabaya wow waa lagu rafcinaya ya baa lagu nasbinaya ya baa lagu jeraya ya yaa lagu jeraya laakiin la ohan mayo mudakar saalim la ohan mayo mulxaqun bijamci mudakar saalim baa la ohanaya waxaa ku xiga araduun iyo sinuun baa ku xiga iyo baabuhu araduun iyo sinuun araduun waa jamcu ardin sinuun waa jamcu sanatin baabuhu waa arki doona waxaa loo jeeda baabuhu araduun iyo sinuun iyo baabuhu baabu sinuun saddexdaasna mulxaq waxay u yihin jamcu dakr saalim ayaguna hal shay baa kulminayo waay waxaa kulminaya jumuucu taksiirin jumuucu taksiirin jaaءat calىa suurat jamcu mudakr saalim waa jamcu taksiir laakiin waxay u yimaadeen sidii mudakr saalim bay u yimaadeen inay jamcu taksiir yihiin waxaa daliil kugu ah waxaad u noqonaysaa mufradkoodii balaadiso e ardun mufradku muxuu ahaa ardun rada maxaa saarnaa sukuun ayb eh, marka la jimcina maxay noqotay araduna waa la fatxiyey waa la fatxiyey idan mufradkii jamci xaraka isku khilaafeen mar hadday mufradkiiyo jamci xaraka isku khilaafaanna maxaa loo yaqaana kaasoo kale jamcu taksiir weeye sax taksiir weeye laakiin qaabkee buu yimid maxaa loo dambeysay wawiyo nuun wawi nuun ayaa lagu yaqaana mudakr salim baa lagu yaqaana idan waa jamcu taksir xaqiiqatan oo tacriifka jamcu taksir baa ku dureeraya laakiin qaabkii wuxuu u yimid mudakr salim buu u yimid wawiya baa loo dambaysiiyey wawiya baa loo dambaysiiyey xaalatu rafca nasbaha iyo jarkan loo dambaysin doona siniin iyo aradiin ayaa la idan kuwana waxay soo hosgelayaan asmaau jumuucu taksiirin waa jamcu taksiir laakiin jaaءat calaa suura jamcu mudakr salim qaabkii mudakr salim bay u timid oo wuxuu lagu yaqaana mudakr salim ayaa markaa agga dambe nagala xidhiidhiyey ahluun iyo waabiluunna way wada socdaan labadaasna waxaa jamcinaya jumuucu taصxiixin wa jamcu dakr saalim laakiin lam tastawfi shuruud shuruuddii may ofsan shuruuddii may ofsan shuruuddii aysan ofsan maxay tahay jamcu dakr saalim imaa waxaan soo sheegnay calam baa laga jamciyaa wa imaa sifa laga jamciyaa calamka waa naga sheegnay waa maxamed waa cali waa khaalid waa zayn oo jamca laga dhiga maaa lagu oranayaa waxaa laga jamciyey calam qaybna waa sifo ayaa jamc laga dhigay mumin iyo caabid iyo qaanit iyo saalix baa mudakar saalim laga dhigay marka waxay noqonayaan labadani sifana lagama jamcin calamna lagama jamcin ahluun iyo waabiluun sifana maaha ahl sifana maaha calamna maaha idan shardigaasaa laga waayey shardigaas ayaa laga waayay maadaama shardigaa laga waayay oo qaabkii mudakar saalim ayuu u yimaadeen waxaa la ohanaya marka iyaguna mulxaqun bijamci mudakar aلsaalim ayb jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud ayaa la yidhaahdaa ta ugu dambaysa oo ciliyuun ah waxay noqonaysaa musamaa bihi meel iyo makaan ayaa ciliyuun la yidhaahdaa ayib acla janna jannada meesheeda sare ayaa ciliyuun la yidhaahdaa idan ismiga jamaca ah ba hal meel loo bixiyey waxay ahayd in loo bixiyo yan waxaa weeyaan ciliyuun haddii meel maga makaan magaciis uu yahay in mufrad laga dhigay ahayd lagama dhigina sidii jamac baa loo keenay idan waxaa la oranayaa mudakar saalim maahana waa mulxaqun bimudakr saalim jamc mudakr saalim afartaa baab ayaa la haleeshiyaa baabka koobaad waxaa soo hosgelaya uluu iyo caalamuuna iyo asmaa cuquud cuquud waxaa loo jeeda cishruun ilaa ilaa tiscuun araduun iyo sinuun iyo baabu sinuunna waxay soo gudagelayaan jumuucu taksiirin jaat calaa suurati mudakr saalim ahluun iyo waabiluunna waxay soo gudagelayaan jumuucu taصxiixin lam tastawfi shuruud ciliyuunna waxay soo hoosgelaysaa musamaa bihi wuxuu sheeku raximah اllah wa ama jamcu mudakar saalim fayurfacu waa la rafcinayaa bilwaawa waa lagu rafcinayaa wayunsabu waa la nasbinayaa wayujaru waa la jerayaa bilyaa ya baa lagu jerayaa yadii almaksuuri la maa qablaha waxaa ka horeeya yadii almaftuuxu la maa bacdaha waxaa ka dambeeya wauliqa waxaa la haleeshiiyey bihi bijamci mudakar saalim waxaa la haleeshiiyey uluu uluu baa la haleeshiiyey wa caalamuuna caalamuun baa la haleeshiiyey wa cishruun baa la haleeshiiyey iyo wama ladii kii baa la haleeshiiyey bacdahu cishruun ka dambeeya min alcuquudi xaaluu yahay tirooyinka tirada isku buuxda baa cuquud la yihah caqdi inta isku buuxda ayaa la yidhaahdaa ilaa tisciin sagaashan laga gaarsiiyo wa araduun baa la haleeshiiyey wa sinuun baa la haleeshiiyey wa baabuhu baabu sinuun baa la haleeshiiyey wa ahluuna iyo wawaabiluuna ayaa la haleeshiiyey waciliyuuna ciliyuun baa la haleeshiiyey qaala almualifu raximah allahu tacaala naxu walaa yaati ulfadli minkum asacati an yu'tuu uli lqurba ina fii dalika ladikraa liuli lalbaab walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walabisuu fii kahfihim alaaa miati siniin aladiina jacaluu lqur'aana cadiin shakalatna amwaaluna waahluna min awsati maa tudcimuuna ahliikum ilaa ahliihim kalaa ina kitaaba alabraari lafii ciliyiin wma adraaka ma ciliyuun wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala naxwu walaa yaأtali uli lfadli minkum wالsacati an yu'tuu uli اlqurba wadalika naxw misaalka waxaa weeyaan walaa yaأtali ulu lfadli weeye laadaasi waa naahiyo ayib yaأtali waa ficl mudaara majzuum bila naahiya wa calaamat jasmihi xadfu xarfi cila oo ya-daa markaa la xadfay uluna waa faacilkii yaأtali weeyaan marfuucu wacalaamatu rafcihi alwaaw wcalaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bijamci lmudakar asaalim wuxuuna ka mid yahay asmaau jumuuci laa mufrada laha min lafdiha yani mufrad ma leh mufrad ma leh ayib an yut walaa yata ulul fadli minkum wasacati an yutu marka uludaasi wuxuu u keenay iyadoo markaa rafcisan oo mulxaq ah an yutuu ulilqurba an yutuu antaasi waa xarf masdarin wa nasbin yuutuu ficl mudaaric mansuubun ban calaamatu nasbi xadfu annuun liannahu ficl min afcaal hamsa wowna waa faacilkii uli waxay noqonaysaa marka mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi alya niyaabata can alfatxa liannahu mulxaqun bijamci mudakar saalim uli mudaaf alqur'aan mudaafu ilayh ina fii dalika ladikraa liuli albaab ina wa xarfu nasbin wa tawkiid ladikraa dambe waxay tahay ismigeedii fii daalikana waa khabarkiio soo hormaray wey jaariya majruurka waa khabarkiio soo hormaray shaahidka waxa waye liuli albaab wey liuli allaamu xarfu jar uli ismajruurun bilaam wa jarihi alya niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqun bijamci mudakar saalim uli mudaaf alalbaabna mudaafun ilayh walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu waa mubtade lilaahina waa khabarkii jaariya majruurkaas rabbina waxaa laga sifaynayaa lilaah jaariya majruurka laga sifaynaya alcaalamiina rabbi mudaaf alcaalamiina mudaafun ilayhi majruurun bilmudaaf wa calaamatu jarihi alya niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqu bijamci mudakar ahaani marka wuxuu noqonayaa asmaau jumuucin laa mufrada laha min lafdiha ayuu noqonayaa ama jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud ayuu noqonaya labada mid buu noqonaya walabithuu fii kahfihim alaaa miatin walabithuu fii kahfihim halaaثa miatin siniina labiu waa ficil iyo faacil oga faacilkii ah waa ficil maadi ayib oguna waa faacilkii eh, fii kahfihim og waa faacilkii fii kahfihim jaar iyo majruurkaasi labiu baa lagu tacalujinaya alaa wuxuu ku nasbisan yahay darafnimo waa darfu zamaan weeye alaa mudaaf miati mudaaf ilayhi siniina waa bedel alaaada laga bedelaya alaaa mia ayaa laga bedelaya marka alaaana mansuub bay ahayd marka muxuu noqonaya waa bedel mansuubi mansuub kii nasbisnaa kii laga bedelayna mansuub buu noqonaya wa calaamatu nasbihi alyaa niyaabata can alfatxa liannahu mulaqun liannahu mulxaqun bijamci mudakar asaalim oo markaas wuxuu noqonayaa jumuucu tagsiirin jaaءat calaa suurat jamci mudakar asaalim waa jamcu tagsiir siniin ayib oo inay tahay jamcu tagsiir waxaa daliilku ugu ah mufradka wuxuu ahaa sanatun sanatun sidiiku maftuux buu ahaa nuunkuna maftuux buu ahaa sanatun markii la jamciyey maxaa la yihi siniin siinkoobaa la kasriyeyba halkaa waxaa kaaga muuqata inuu yahay jamcu tagsiire inuusan ahayn jamcu mudakar saalim waa kuu caddahay mar hadday xarakadii mufradkii jamci iskhilaaftay waa jamcu tagsiir wey marka siniina waxay bedel ka tahay alaaada nasbisan wa bedel mansuubi mansuub wa calaamatu nasbihi alya niyaabatan wa calaamatu nasbihi alya niyaabatan can alfatxa liannahu mulxaqun bijamci mudakar saalim wuxuuna noqonayaa qaybtii ahayd jumuucu taksiirin jaaءat calىa suurat jamc mudakr saalim waa jamcu taksiir laakiin wuxuu u yimid qaabka mudakr saalim buu u yimid oo ya iyo nun baa loo dambaysiiyey xaalatu nasbihi sidaana waxaa lagu yaqaanay jamcu mudakr saalim baa lagu yaqaanay aladiina jacaluu qur'aana cadiim weeye wowga xarfu cadafo miaalka hore ku cadfayaa marka wowga ka mid maan aayadda aladiina marka waa sifo waxay sifo ka noqonaysaa almuqtasimiin bay sifo ka tahay kamaa anzalnaa calى almuqtasimiin waana is mawsuul jacaluu waa ficil iyo faacil jacaluu waa ficil maadi waxaa lagu binaynayaa damadaas ayb maadaama waawljamaca laga dambaysay wowna waa faacilkiisii jacala la mafcuul bay qaadataa alqur'aana waa kii hore cidiinana waa kii dambe shaahidku marka waa cidiina weeyaan shaahidku waa cidiina cidiina mafcuul haani mansuub mafcuul haani lijacala mansuubun wacalaamatu nasbi alyaa niyaabatan can اlfatxa lأnnahu mulxaqu bijamci mudakar الثaani codina marka waxay ka mid tahay qaybtii ahayd yan markaasi baabu siniin bay ka mid tahay asmaau jumuucu taksiirin jaaءat calىa suurati jamc mudakar saalim maaha waa sinuun iyo baabkiisa wey waa baabu sinuun sinuun bay isku baab yihiin ayib waa jamcu taksiir weeye oo asalkii yani cadahun ayuu ahaa cadahun kadibna ciduuna baa la yihi ciduuna ayaa la yihi markii la jamciyey marka mufradkii iyo jamacii markaasi way iskhilaafeen marka waa jamcu tagsiir laakiin baabu sinuun ayay noqonaysaa shaqalatnaa amwaaluna wa ahluna shaqalatnaa waa ficil maadi shaqalat waa ficil maadi mabniyun shaqala ficil maadi taaduna waxay noqon taa u ficil maadi mabniyu cala taaduna waa taa u weeye naarun waxay noqonaysaa mafcuul bihi damiiru muttasil mabniy cala sukuun fi maal nasb mafcuul bihi amwaalu waa faacilkii weyi marfuucu wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa aakhirihi amwaal mudaafnaana mudaaf ilayhi waahluuna waxay ku cadfan tahay amwaaluna way ku cadfan tahay waahluuna macuufun calaa amwaal wa macuufu marfuuci marfuuc wacalaamatu rafcihi alwaaw wacalaamatu rafci alwaaw niyaabatan can dama liannahu mulxaqun bijamci mudakar saalim ahluuna markaa jawaabinan waxay noqonayaan qaybtii ahayd jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud waa jamcu tasxiix laakiin shuruuddii baa laga helinoo sifo iyo cala midna lagama jamcin min awsati maa tucimuuna ahliikum tucimuuna waa ficil mudaaric marfuucun wa calaamatu rafcihi hubuut n wowna waa faacilkii waa afcaal khamsihii weeyaan wow waa faacilkii ahliikum mafcuulun bihi ahliikum mafcuulun bihi mansuub wa nasbihi وcalaamaة nasbh alya niyaabaة can اfatxة لأnah mulxaqu bijamc mdakr salim ahli mudaaf kumna mudaaf ilayh isaguna wuxuu ka mid noqonaya qaybtii ahayd jumuucu tasxiixin lam tastawfi shuruud ahluna maxal raf ay taallay marfuuc bay ahayd ahlikumna mansuub weeyaan ilaa ahlihim ilaa xarfu jari ahlihim ahli majruuru biila wcalaamatu jarihi alya niyaabatan niyaabatan can اlkasra لأنه ملحq بجمع المذkر الsاlm أhل مضاaف hmna mضاaف لh waa tii hore weeyaan waa جaموع تصحيح lm تstوفي الشhurوط weyaan kلا إنa kitaaب الأبrاar لفيi عilyiin شhaahidku waxaa weeye لفيi عilyiina weeye kلا waa xرفu زجri xرفu radci وaزجri weeye inana waa xرفu نصب وتwkiid kitaaba waa ina ismigeedi weeye kitaaba mضاaف أbrar mضاaف ilayh لفيi عilyiin jaar iyo majruurkaas wuxuu ku tacalluqayaa maxduufa wuxuu noqonayaa khabarka inada ayuu noqonaya marka lafi allaama laam ibtidaa fiina waa xarfu jar ciliyiin is majruurun bifi wa calaamatu jarihi alyaa niyaabatan can alkasra niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqun bijamci lmudakar asaalim wuxuu noqonayaa qaybtii ahayd musamaa bihi buu noqonaya musamaa bihi magac baa laga dhigtay oo ciliyuunku wa acla janna yani jannada meesheeda sare ayaa ciliyuun la yidhaahdaa wmaa adraaka maa ciliyuun maadu ah istifhaamiyo waana mubtade adraaka waa ficil maadi faacilku waa damiir huwa weeye kaafkan mafcuul awal buu noqonayaa maa ciliyuuna maada mubtado weeye ciliyuunna waa khabar mubtadahaas maada ah iyo ciliyuunoo khabarka ah jumladaas waxay noqonaysaa mafcuul aanigi adraa bay noqonaysaa shaahidka dambe waxaa weeye maa ciliyuun wey maadaa mubtada weye ciliyuunna waa khabar ciliyuunna waa khabar marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan can adama liannahu mulxaqun bijamci mudakar asaalim jamci mudakar saalim baa la haleeshiinayaa wuxuuna ka mid noqonayaa yani musamaa bihi buu noqonayaa kii hore majruur buu ahaa lafii ciliyiin majruur buu ahaa maa ciliyuunna wuxuu noqonayaa ciliyuunkaasna maxaa rafcu yaallaa waa rafcisanya oga lagu rafciyey wa ama alasmaau sita intaa marka kaga soo baxay miaaladii mulxaqaadka jamcu mudakar saalim mulxaqaadkiisii miaaladii ay lahaayeen ayuu kaga soo baxay wa ama asmaadii lixda fa turfacu waa la rafcinayaa bilwaaw waa lagu rafcinaya wa waa la nasbinayaa bilif alif baa lagu nasbinaya wa waa la jerayaa bilyaaya baa lagu jerayaa bishari an takuuna mudaafa bishari kowniha mudaafatan yani inay tahay inay idaafaysan tahay yani shardi la shardinayo ayaa marka lagu rafcinaya alif lagu nasbinaya lagu jerayaa fain ufrida haddii la ifraadiyo can idaafati idaafa haddii laga ifraadiyo ucrimad waa la raabaya bilxarakaati aahira xarakaad muuqda ayaa lagu craabaya naxw walahu ahun wey miaalku waina lahu aban wey ina lahu aban wey miaalku wa banaat اlakhi weeyaan wa an takuuna idaafatuhaa idaafadeedu waa inay tahay ligayri ya mutakalim ya mutakalim waxaan ahayn waa inay tahay idaafadeedu fain udiifat ilaya yamutakalim haddii loo idaafeeyo ucrbad waa la craabaya bixarakaati muqadara xarakaad la qadarayo ayaa lagu craabayaa calaa maa qabla alyaa yada waxa ka horey lagu qadarayo naxwu ina haada akhi weya wa an takuuna mukabara waa inay tahay asmaadani mid la weyneeyo fain suqira haddii la yareeyo oo culamadu waa la craabaya biarakaati aahira xarakaat daahira lagu craabaya naxwu haada ubayuka kan waa aabahaaga yaraa wey wa an takuuna mufrada waa inay mufrado tahay fain humiyad haddii la taniyeeyo aw jumacda la jamciyo oo culamadu waa la craabaya icraab almuhana wاlmajmuuc muhane iyo jamc craabtoodii ayaa lagu craabaya halkan sheekh wuxuu noo sheegaya raximah اllahu tacaala alasmaau asita oo ah qaybtii saddexaad almucrabaat bilxuruuf afar bay ahaayeen horuu inoogu soo sheegay inay afar yihiin almuhana wa jamcu mudakar الsaalim walasmaau asita iyo alafcaal اkhamsa labadii hore waa ka soo baxnay muhanihi iyo jamci waa ka soo baxnay waxaan ku jirnay markaa inoo dambeeyey qaybtii saddexaad oo ah alasmaau sita alasmaau sita hore usoo faahfaahiyey maxaa lagu rafciya maxaa lagu nasbiyaa maxaa lagu jiraa haddana dib buu usoo celiyey ayib waayo wuxuu doonayaa shuruuddeedii inuu raaciyuu doonayaa wow waa lagu rafcinayaa alif baa lagu nasbinayaa yani yana waa lagu jerayaa marka xuruufta lagu ciraabayo xuruufta lagu ciraabayo waa iskhilaafayaan xaalatu rafcihi waa weeye xaalatu nasbihiina waa alif xaalatu jarkiina waa ya saddex xarafoo kala duwan ayaa markaasi lagu culaamay bishardiga meesha inaogu qoranna waxaa ku tanaasucaya turfacu iyo tunsabu iyo tujaru kii la doona lagu tacalujin karaa oo fa turfacu waa lagu rafcinayaa bishari an takuuna mudaafa waxaa lagu rafcinaya bishari an takuuna mudaafa ayadoo shardigeedu uu yahay inay mudaafo tahay marka turfacu baa lagu markaa lagu camal siin karaa wa tunsabu baa lagu camal siin karaa wa tunsabu bilalifi alif baa lagu nasbinaya bishari an takuuna mudaafa ayadoo shardigeedu uu yahay in la idaafeeyo wa tujaru baa lagu jerayaa bishari an takuuna mudaafa iyadoo shardigeedu yahay inay tahay mudaafa marka shardiga koobaad waxa weeye waa inay mudaafo tahay asmaadani waa inay tahay mudaafa waa in la idaafeeya haddii aan la idaafaynin iyagoo keli keliya la sheego ab iyo akh iyo xam iyo fam iyagoo keli keliya haddii la sheego xaraka daahira lagu ciraabaya miaal buu sheekuna siiyey walahu akhun lahu jaari iyo majruur waa khabar muqadam ah auna waa mubtada muahara marka wuxuu noqonaya aun mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala aakhirihi wa huwa mubtada lahuna waa jaari o majruur mutacalaq bimaxduuf khabaru muqadam akunkii maanta marka damo ayaa lagu rafciyey damo daahira lagu rafciyey limaada lianna marka wow lagu rafcinayo oo alif lagu nasbinayo lagu jiray shardigu muxuu ahaa waa in la idaafeeyaa abuuka akuuka xamuuka waa laga reebay abun basaa la isticmaalay mar hadday akhun keliya noqotay ama abun keliya noqotay sidii ismiga caadigaha baa loo craabaya sida zaydun damba loogu rifcin jiray oo markaa fatxo loogu nasbin jiray oo kasre loogu jari jiray kiibuu la mid noqonaya marka laakiin lagu rafcinayo oo ya alif lagu nasbinayo ya lagu jariyo waa in la idaafay idaafo haddii la waayo ismiga mufradkaabay la mid noqonaya marka akhun waa mubtada marfuucu bilibtida wa calaamatu rafcihi damatu aahiratu cala akhirihi lahuna waa jaari majruur khabar muqadama ah wey marka shardigii baa laga waayo waa la idaafayn waaye ina lahu aban ina xarfu nasbi wa tawkiid abanna waa ismi ina wey mansuub calaamatu nasbihi fatxatu aahiratu cala akhirihi lahuna waa jaariya majruur mutacalaq bimaxduuf waa khabar muqadam ah inada khabarkeedu soo hormaray wey ina aban lahu ayuu noqonayaa wa banaatu akhi weeye wa banaatu اlakhi ayib waxay ku cadfan tahay xurimat calaykum ummahaatukum bay ku cadfan tahay ummahaatukum wa banaatu lakhi waxaa laidinka xarimay hooyooyinkii wa banaatu lakhi walaalka hablihiisii baa la xarimay marka banaat ummahaat bay ku cadfan tahay wa banaatu alwaaw xarfu caطf banaat macطuufu calى umahaat wamacطuufu marfuucu marfuuc wacalaamatu rafcihi damatu daahiraة calى aakhirihi banaat mudaaf alأh mudaafu ilayhi majruuru bاmudaaf wacalaamatu jarihi kasraة daahiraة calى aakhirihi shaahidku marka muxuu yahay waa alakh wey banaat اlakhi ismigii waa majruur waxay ahayd in lagu jaro iya lagu jaray ahayd leanna horaan usoo marnay asmaa sita iya lagu jaro laguma jerin maanta maxaa lagu jaray xaraka lagu jaray xaraka daahira kasra daahira lagu jaray maxaa kasra daahira loogu jaray waayo shardigii baa laga waayey shardigu muxuu ahaa in la idaafeeyo lama idaafayn mar haddii la idaafayn waaye xaraka daahira ku ciraab marka ayib wa an takuuna idaafatuha ligayri ya mutakalim ayib idaafadu waa in loo idaafeeya almutakalim waxaan ahayn waa in loo idaafeeya waa shardi maxaa haddaba loo idaafaynaya waxaa laga ilaalinayaa yaa almutakalim waa inaan loo idaafayn haddii loo idaafeey ya almutakalim maxaa dhacaya ya almutakalim haddii loo idaafeey waxaa dhacaya oo curibat bixarakaatin muqadara xarakadii xaraka lagu ciraabaya sax laakiin xarakadu maxay noqonaysaa muqadar daahir ma noqonayso sheekhu ina hada akii ina hada akii ina xarfu nasbi watawkiid hada waa ismu ina mabniyu cala الsukun fi maxali nasbin akii waa khabaru ina ayib marfuucu wacalaamatu rafcihi damat muqadaraة calى aakhirihi calى aakhirihi waa muqadar waxaa la mid ina hada abi waa la mid ina hada abi ina xarfu nasbi watawkiid hada waa ismu ina abina wuxuu noqonaya khabarkii ayb marfuucu calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa maa qabla alyaa calaa maa qabla alyaa cala alyaai maaha calaa maa qabla alyaa lanna akh iyo ya-dan laba laba ismi bay kala yihiin akhii akh waa ismi ya-duna waa ismi laba ismi bay kala yihiin marka ya-dani waxaa ka horeeya ayaa lagu qadaraya calaa maa qabla alyaa haadaa abi haadaa fami baa la mid ah haadaa fami haadaa mubtada weeye famina waa khabarkii marfuucun calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calى maa qabla alyaa ayib asmaadii caadiga ahayd ayay markaa la mid noqonayaan ismiga mufradkaa isagoo caadi ah oo aakharkiisu ay xaraka daahira lagu ciraabi lahaa haddii almutakalim loo idaafeeyo xarakadu muqadar bay noqonaysaa hada waladun hada mabtada waladun waa khabar marfuucun calaamatu rafcihi damatu daahiratu calى aakhirihi haddii waladkii la idaafeeyo almutakalim loo idaafeeyo xarakadii muqadar bay noqonaysaa oo muxuu noqonayaa hada waladii hada mubtada waladii eh, khabaru mubtada marfuucu wacalaamatu rafcihi damat muqadaraة calى maa qablaniha marka asmaadii caadiga ahayd ayuu la mid noqonaya haddii laga daayo almutakalimkiina xarakadiisii caadiga lagu craabi jiray kuwa kale ayaa lagu craabaya haddii ya almutakalim loo idaafeeyana asmaada ya almutakalimka loo idaafeeyey buu la mid noqonaya halkaa marka laba shardi baan haynaa an takuuna mudaafa wa an takuuna idaafatuha ligayriha almutakalim an takuuna mukabara waa in la weyneeyaa abuuka akuuka xamuuka fuuka waa in la weyneeyaa maxaa la diidaya haddii la taskiiriyo haddii la taskiriyo maxaa dhacaya xaraka lagu cihaamaya miaal buu sheeku nasiyey haada ubayuka waa aabbahaagi yaraa wey ubayu haada ubayu haada mabtudo weeyaan ubayuna muxuu noqonayaa khabarkii buu noqonaya marfuuc calaamatu rafcihi damatu daahiratu calaa akhirihi ubayu mudaaf kaafka mudaaf maanta waa la idaafeeyey waa la idaafeyey kaafkaa loo idaafeeyey sax laakiin in eh, xuruf lagu cunaa maxaa diiday waxaa diiday inay noqon weyday mukabare mustaqare inay noqotay ayaa u diiday marka shardi haddii la waayo walow shardi kale haba la helee shardigaasaa markaa la eegaya marka maanta oo kale la eegi mayo waa mudaafo la eegi mayo waxaa la eegayaa mukabara miya waa musaqara waa musaqara xaraka lagu cunaamaya xataa wain udiifat ilaa gayri almutakalim yani waxaa lagu craabaya xarakadaha lagu craabaya ayib ukayuka baa lamid hada ukayu waa lamid ukayu marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala akhirihi ubayu waa lamid xumayu waa lamid wahaakada shardiga afraada ugu dambey waa waa an takuuna mufrada waa inay mufrado noqotaa mufrado waa inay noqotaa oo waa in markaa asmaadan iyagoo keli keliya waa in la isticmaalaa abuuka waa aabbaha akuuka walaalkaa amuuka amkaagi yani dumaashiga amuuki fuuka afkaagi waa mufrad mufrad haddii la taniyeeyo maxaa dhacaya marka oo abawaani akhawaani la yidhaahdo maxaa dhacaya haddii la taniyeeyo ama la jamciyo abuuna iyo akhuuna la yidhaahdo musanahana marka la taniyeeyo musanay noqonayaan musanihii caadigaa bay noqonayaan marka la jamciyana maxay noqonayaan jamcu mudakar saalim bay noqonayaan xataa ab ha noqdaan akh ha noqdaan xam ha noqdaan fam ha noqdaan haddii la taniyeeyo sida musana loo craabaya maxaad ohanaysaa waxaad ohanaysaa haada abawaani haadaani abawaani haadaani waa mubtadi abawaanina waa kabarki waa khabar mubtada marfuucun wa calaamatu rafcihi alif niyaabata can dam liannahu muana muana noqda hadday su-aal is tiraahdo ismigan miyuusan asmaa ahayn asmaa miyuusan ahayn maxaa alif loogu rafcinaya jawaabtu maxay noqonaysaa nacam laakiin shardi baa laga waayay shardigaas muxuu yahay mufrad inay noqoto ayaa shardigu ahaa marka sida asmaaulkhamsaha loo icraabayo shardigu wuxuu ahaa inay mufrad mufrad noqoto maanta mufrad mufrad way noqon weyday maxay noqotay musanay noqotay shardigii baa laga waayey mar hadday musano noqotay musanihii socsi dariiqiisa mari mulxaqna maana waa musano toosa wey markaas musanihii caadiga si loo icraabi jiray ayaa loo icraabaya leanna waa musano caadiya abun iyo abun shuruudii musano dhan baa laga hayaa sidii musanaha loo icraabaya rأytu abawayni marartu bاabawayni ayb hada jaءa akhawaani ra'aytu akhawayni marartu bاlakhawayn waa mane caadi ah saadx ma wahaakada hadday jamc noqdaanna waa lamid sida jamc baa loo craamaya jamcu mudakr salim hadday noqdaan sidiisaa loo craamaya maxaa ohanaya hada abuna haaulaai abuna haaulaai waa mubtade abunana waa khabarkii marfuucun wacalaamatu rafcihi alwaaw alwaaw niyaabatan can dama lأnahu jamc mudakr asalim shuruudi baa laga haya akuuna waa la mid akuuna haaulaai akuuna akuuna sidii mudakr saalim baa loo craabaya marka afartaa shardi ayuu sheeku noo sheegay shuruudo kale way jiraan lakin afartan ayaa markaa caan oo mashhuur ah shuruudo kale lakin culimadu way sheega ku daraan wuxuu sheeku raximah llahu tacaala wa ama alasmaau sita asmaadii lixda ahayd faturfacu waa la rafcinaya bilwowo waa lagu rafcinaya watunsabu waa la nasbinaya bilalif alif baa lagu nasbinaya watujaru waa la jerayaa bilya baa lagu jeraya bishari an takuuna waxaa wow lagu rafcinaya oo alif lagu nasbinaya yana lagu jaraya bishari an takuuna inay tahay mudaafatan inay tahay ay bishari kowniha mudaafa inay tahay mudaafo inay tahay shardi la shardinayo ee wow lagu rafcinaya oo alif lagu nasbinaya oo ya lagu jaraya fain ufrida hadii la ifraadiyo oo la keli yeelo can idaafati idaafadii hadii laga keli yeelo culimadu waa la craabaya bilxarakaati aahira xarakaat muuqda baa lagu craabaya wadalika naxw walahu ahun weyshaahidku waa ahunkaas waa la ifraadiyey idaafadii waa laga reebay damaa lagu rafciyey waina lahu aban weeye shahiidku waa aban ina ismigeedu weeyaan fatxa lagu nasbiyey fatxo ayaa lagu nasbiyey wa banaatulakhi weeye shaahidku waxa weye alakhi weye mudaaf ilayhi buu ku jaran yahay mudaaf ilayhnimuu ku jaran yahy majruuru calaamatu jarihi kasratu daahiratu cala akhirih wa an takuuna waa inay tahay idaafatuha idaafadeedu ligayri ya almutakalim ya almutakalim waxaan ahayn idaafadeedu waa inay tahay fain udifad haddii la idaafeeyo asmaadani ilalyaaiya haddii loo idaafeeyo culamadu waa la raabaya bixarakaatin muqadara xarakaad la qadarayo oo lagu asturayo calaa maa qabla yayada waa ka horeeya naxw ina haada ahi wey miaalku ina haada ahi shaahid waxaa weeyaan ahi weeyaan ahi waa khabaru ina ayib marfuucu calaamatu rafci damatu muqadaratu calaa maa qabla lya ahi mudaaf ya mutakalimna mudaaf ilayh bay noqonaysaa an kuna mukabara asmaadana waa in la weyneeya fain suqirad haddii la tasdiriyo la yareeyo cucribad waa la craabaya bilxarakaati aahira xarakaat muuqda ayaa lagu craabaya naxu hada ubayuka wey ubayu weeyaan hada makdo wey ubayuna waa khabarkii ubayu mudaaf kaafuna mudaaf ileyh wa an takuuna mufrada asmaadana waa inay yihiin kelikeli waa inay yihiin fain uniyad haddii la tasniyey oo labalaba loo isticmaalo aw jumcida la jimciyo iyagoo jamaca la isticmaalo jamacaas kuma muakar kuma koobna haddii sida mudakr saalim loo jamciyo sida mudakr baa loo iraabaya haddii sida muanas saalim loo jamciyana sida muanas saalim baa loo iraabaya haddii sida taksiir loo jamciyana sida taksiir baa loo iraabaya fayuhniyan haddii la tasniyeeyo aw jamiican la jamciyo culamadu waa la iraabaya icraab almusana musane icraabtiisi iyo walmajmuuci jamac iraabtiisa loo iraabaya jamacaas marka ha noqdo jamca taksiirin aw jamcu muanas saalim aw mudakr saalim ku doono ha noqdo saasaa loo iraabaya sharxun marka waa tilmaamaya walasaxu sida faseexada badan fi lhani han waxaa markaa ku faseexo badan annaqsu in la nuqsaamiyo naqsiguu fasiray ay xadfu aakhirihi waa aakhir in laga xadfo walicraabo iyo in la icraabo bilxarakaati xarakaad lagu craabo cala nuuni yani xarakaadkaasoo cala nuun nuun korkiis ahaaday naxwu haada hanu ka wey wara'aytu hana ka wey wamarartu bihani ka wey walihaada saa darteed lam yacudahu kumuusa tirin saaxiibkeed kumuusan tirin asmaa sitaha han kumuusan tirin walaa ayruhu ayrkiisa kumuusan tirin min hadi asmaai asmaadan kumuusan tirin wajacaluuha waxay ka dhigeen kuwa lasoo sheegay khamsatan shan bay ka dhigeen sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llahu tacaala sida fiican markuu inoo soo sheegay si guud asmaaulkhamsihi in wow lagu rafcinayo alif lagu nasbinayo ya lagu jariyo markuu inoo soo sheegay ayaa halkan wuxuu sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala hanuuka oo ka mid a ah asmaa sitaha waxaa fiican in xarako cada lagu cilaabo wlafsaxu fi lhani annaqsu waxaa fiican in la nuqsaamiyo in la nuqsaamiyo wuxuu ujeedaa in xarako cada lagu cilaabo ujeedaa oo hanuuka hanuuka han waxaa u dambeya nuun baa u dambeeya nuun baa u dambeeya wowgan iyo kaafka in laga jaro oo nuunkaas xarakada la saaro hanuun hanan hanin la yidhaahdo naqsiga uu sheegi waa saas wey waana hadalka ibnu maalik laftiisu isticmaalaya maali wuxuu yihi abun akun xamun kadaka wahanu wاnaqsu fi hada اakhiiri axsanu ka dambe hana in la nuqsaamiyo ayaa fiican shekh muu wlafsaxu fi lhani annaqsu marka naqsiga u sheegay muxuu yahay waa in xuruuftii lagu ciraabaya laga reebo xaaltu rafcaha maxaa lagu rafrinayay wahu soo maahayn ka reeb xaaltu asbe maxaa lagu nasbinayay alif soo maahayn alifkii ka reeb xaaltu jer maxaa lagu jiray ya soo maahayn ya ka reeb nuunka ugu dambeeya xarakada saar damo ku rafri oo damo nuunka saar aan ah, markaa fatxa ku nasbin oo nuunka fatxa saar kasre ku jar oo nuunka kasre saar marka naqsiga uu sheegayo waa kaas wey in xarakaacada lagu ciraabo oo xuruuftan wowgan iyo alifkan iyo laga reebo saasuu sheekh ku annaqsu uu sii fasiray ee xadfu aakhirihi xadfaha aakhirihi ha u fahmin in markaasi nuunkii la xadfayo ha u fahmin nuunkii in la xadfayo sida muctal aakhirkii ha u fahmin wuxuu ujeedaa xuruuftii lagu ciraabaya ka reeb xaraka daahirna ku ciraab saasuu ujeedaa kadib uu sii cadeeye wuxuu wlcraabu biarakaati cala nuun craabtiisu waa in nuunta la saaro wey nuunka awal baa ugu dambeeyey hanun nuun baa ugu dambeeyey hanan nuun baa ugu dambeeyey hanin nuun baa ugu dambeeyey nuunka icraabta saar buu sheeku kuley oo xarakada saar kadib waa inoo miaaliyey haadaa hanuka haadaa hanuka marka ama ha la idaafay ama yaan la idaafayn hanuun iska dheh ama hanu ka dheh idaafe ama ha idaafayn ayib hada mutadu noqonaya hanu wuxuu noqonayaa khabarkii hanu a habarkiya marfuucu calaamatu rafcihi damatu daahiratu cala akhirihi han mudaaf kaakuna mudaaf ilayh ra'aytu ficlu wa faacil hana ka mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu cala akhirihi han mudaaf kaakuna mudaaf ilayh marartu bihanika ficlu wa faacil marartu بhاnk الba xرف jr hn ism majrوr بالbاء وcalاamaة jri kasرaة ظاahiرaة عalى akhirih hn mضاaf kaafkana mضاaf ilayh intaas sheek marku sheg wuxuu inoo sheegay saaxiب اأjrumiya kumuusa tirin شhan buu sheegay abun iyo akhun iyo xamun iyo famun iyo duma shantaasu sheegay saaxib ajrumiya iyo keyrkii kumay tirin yani waa bacda ka mid ah keyrka uu sheegay dhammaan culimadii o dhan maaha waa ka bacdi man alafa fi naxwi sida marka shaarixu tilmaamay culimada naxwaha wax ka qortay qaybo ka mida wey ibn maalik asagu wuu sheegay abun akhun xamun kadaaka wahanu han wuu sheegay laakiin culamada qaarkood ay iska daayeen maxay isaga daayeen waxay isaga daayeen kani xaraka lagu ciraabaa maadaama xaraka lagu ciraabo dee asmaal khamsiin marka ka mid noqon mayo asmaal khamsin waa lagu ciraabayey xuruuf soo maahay oo waa lagu rafcinayey alif baa lagu nasbinayey ya baa lagu jarayey kana sida fiican waa in xaraka lagu ciraabo oo damo lagu rafciyo oo fatxa lagu nasbiyo oo kasre lagu jiro mar haddii isagu sida fiican ay tahay in xaraka lagu ciraabo asmaau sitihi way ka reebeen oo shan bay ka dhigeen saaxibulajrumiya iyo culimo kaleba way ka reebeen waxayna oga reebeen sababkaas oo ah inuu asagu ku fiican yahay in xaraka lagu iraabo saasuu ku fiican yahay ayib marka asmaada kale lix bay ka dhigeen ee shan bay ka dhigeen waa shanta markaan sheegnay weeyaan walafsaxu sida faseexada badan fi lhanihan waxaa ku faseexo badan annaqs in la nuqsaamiyo naqsi buu fasiray ey xadfu aakhirihi aakhirkiisa waa in la xadfo bimacnaa xuruuftii lagu ciraabiy in laga reebo ujeedaa wlicraabu wayakun icraabu craabkuna wuxuu noqonayaa lilhani la craabo bilxarakaati aahira xaraka daahir ayuu noqonaya xarakaadkaasoo cala nuun nuunta korkeeda ahaaday naxwu haada hanu ka weeye waraaytu aytu hana ka wey marartu bihana ka wey walihadaa saa darteed lam yacudahu kumuusan tirin saaxib ajruumiya ajruumiyadaas sheekh iska lahaa walaa hayruhu ayrkiisna kumaysan tirin min haadihi tan alasmaai asmaada ah kumaysan tirin asmaausta kumaysan tirin wajacaluuha waxay ka yeeleen saaxibu ajruumiya iyo ayrkuba khamsatan shan bay ka yeeleen wa ama amilatu khamsa misaaladii shanta ahaa fa hiya amiladaasi kulu ficlin ficil kasta weeye ficilkaasoo itasala bihi uu la xiriirsamay damiiru tasniyatin damiir laba qof ku dhacaya naxu yafcalaani watafcalaani weeyaan aw damiiru jamcin damiir ku dhacaya jamac naxu yafcaluuna watafcaluuna weeye aw damiiru lmuanaa damiir markaasi ku dhacaya muanao qof dumara almukhaaabata lala hadlayo naxu tafcalina weeye fa inahaa amiladani turfacu waa la rafcinaya ama fa inaha madkuuraadkan bihubuuti nuun baa lagu rafcinaya wtusab waa la nabin oo watujzamu waa la jasmin bixadfi nuun nuun xadafkeeda lagu jasminaya wuxuu ku gabagabaynayaa sheekhu afartii xarakaad xuruufta lagu ciraabayay alamilatu اkhamsa ayuu kusoo khatimay amilatu khamsa ayuu sheekhu tacriifiyey wuxuu ku tacriifiyey waa ficil kasta oo lala xiriiriyey damiir laba qof ku dhacaya ficil mudaarico kasta oo lala xiriiriyey damiir laba qof ku dhacaya yafcalaani tafcalaani ayib aw damiiru jamcina waxa wey yafcaluuna tafcaluuna laba miaal buu ka bixiyey gabadhu waxaan mukhaaabayn ma noqoto tafcaliina adaa samaynaya yaa fulaana marka la leeyahay alamilatu lkhamsa saasaa sheekhu ujeedaa sidaas ayuu ujeedaa marka la rafcinaya waxaa lagu rafcinaya nuunkii oo la sugay isagoo la nasbiyey iyo isagoo la jismiyeyna nuunkun baa la xadfaya bas oo maxaa kala farqinaya marka inuu nasbisan yahay iyo inuu jismisan yahay mar haddii la leeyahay nuunkii baa labadaba laga xadfayaa maxaa lagu garanaya inuu yahay majzuum iyo inuu waxaa lagu garanaya caamilka ka horeeya mar waxaa ka hormaraya caamilu nasb nuunka baa laga xadfaya marna waxaa ka hormaraya caamilu jasm nuunka baa la xadfaya lan yafcalaa baa la lan yafcalaa ama lan tafcalaa markaan jasminayna waxaan ohanaynaa lam yafcalaa lam yafcalaa marka amiladaas shanta ah ama alafcaal khams waxa loo yaqaano ama ficil mudaaric mihaalka noqonaya markaas ama tacriifka waadixa waa midka sheeku noo sheegay wey wuxuu sheekhu raximah اllah wa ama alamilatu اkhamsa misaaladii shanta ahaa ficil gaara kuma koobna ficil kastaa laga keeni karaa ficil kasta haddii ad la xiriirso damiiru tasniya ama damiiru jamcin ama damiiru muanasa min amilati اkhamsa ayuu ka mid noqonaya wa ama alamilatu اkhamsa misaaladii shanta ahaa fa hiya amiladaasi kullu ficlin ficil kasta wey ficilkaasoo itasala bihi uu la xiriirsamay damiiru tasniyatin damiir laba qof ku dhacaya naxwi yafcalaani wa wey aw damiiru jamcin aw itasala bihi waxaa la xiriirsamay damiiru jamcin damiir jamc ku dhacaya naxu yafcaluuna wa tafcaluuna wowga weeyaan aw itasala bihi waxaa la xiriirsamay damiirulmuanaa qof dumara damiirkeed magacuyaal ay leedahay muanasadii almukhaaabati lala hadlayey naxu tafcalina weeyaan fa inahaa afcaashan turfacu waa la rafcinaya bihubuuti nuuni nuunta oo loo sugaa lagu rafcinaya wa tunsabu waa la nasbinaya oo wa ayaa lagu nasbina lagu jisminaya waxaana kala farqinaya markaa caamilka meesha yaala tambihun ay hada tambihukani waa tambih waa culima waxaa laga ogaaday mima taqadama wuxuu soo hormaray waxaa laga ogaaday ana calaamaat اlicraab icraabka calaamadihiisu arbaca cashar waa afar iyo toban wey arbacun usuulun arbacun afar usuulun asal weeye wa addamatu weeye oo lirafci usugnaatay wاlfatxatu fatxo weeye oo linasbi nasba usugnaatay wاlkasratu kasro weeye oo liljari jar usugnaatay wasukuunu sukuun wey oo liljasm jasme usugnaatay wa cashrun tobanna furuucun farac weeye furuucdaasoo naaibatun naaib ka ah can hadihi usuul usuusha naaib ka ah alaaun saddex tanubu waxay ka naaib noqonaysaa can dama damay ka naaib noqonaysaa wa arbacun afarna tanubu way ka naaib noqonaysaa can alfatx fatxay ka naaib noqonaysaa waanaani labana tanubu waxay ka naaib noqonaysaa can alkasra kasray ka naaib noqonaysaa wa waaxidun waaxidna midna yanubu ka naaib noqonaya waaxidkaasi can sukuun sukuun buu ka naaib noqonaya wuxuu sheekhu tilmaamaya raximah llahu tacaala markuu inoo soo sheegay baabu alcraab icraabta aqsaamteedii in afar loo qaybi rafciy nasbiy khafdiy jasmo markuu inoo soo sheegay icraabtaasi calaamado ay leeyihiin markuu inoo soo sheegay kadibna mucrabaadkii uu dib isugu celiyey wixii la ciraabayey oo laba u qaybiyey qeyb xuruuf iyo qeyb xaraka lagu ciraabo iyo qeyb xuruuf lagu ciraabo uu marka ka soo baxay ayuu markaas si kale wuxuu udhigaya calaamaat icraab wuxuu inoo sheegaya inay yihiin afar iyo toban waa soo aragnay lakiin kuusoo khulaasaynaya ma culamaadkiibuu kuusoo khulaaseeyey calaamaat icraabka buu kuusoo khulaasaynaya afar iyo tobankaasi afar waa usuul afar waa usuul maxay yihiin afartaasi waa damo waa fatxo waa kasro waa sukuun marka baa rafco la joogo calaamaatu rafc dhammaan waxay naaib ka yihin damay naaib ka yihin ayadaa asal u ah ayib marka nasbo la yimaado calaamaatu nasbi dhammaantood waxay naaib ka yihiin fatxay naaib ka yihiin adun waa asal marka khafdo la joogo calaamaat اlkhafd yani kasray naaib ka yihiin marka la joogo jasmu calaamaat اljasm waxay naaib ka yihiin sukuun ayay naaib ka yihiin marka afarta waxaa loo yaqaana usuul اcraab baa la yihahda usuul اcraab aqsaamu اcraab waa soo maran rafcun wa nasbun wa khafdun wa jasmun wa aqsaam اcraab ama anwaac اcraab usuul اcraabna waa afarta oo haddii lagu weydiiye maa usuul اcraab craabka usuusheeda maxay yihiin ohan mayse rafcun wa nasbun wafdun wajam maad ohanaysaa waa aلdamatu wاlfatxatu wاlkasratu wاsukuunu afartaa waxaa loo yaqaan usuul اcraab tobanna sheekh wuxuu inoo sheegay inay naaib yihiin oo afartan ay naaib ka yihiin tobanna afartan ayay naaib ka yihiin sidee bay naaib kale noqonayaan saddex damay naaib ka yihiin saddexdaa waa la garanaya waa alif alwaaw alif wanuun saddexdaa damay naaib ka yihiin oo markaad sheegaysa mid kasta waxad ohanaysaa niyaabatan can adama ad ohanaysaa alifti niyaabatan can adama wowi niyaabatan can adama nuunki niyaabatan can adama afarna fatxay naaib ka yihiin afartaana waa soo aragnay oo waxay ahaayeen alalif walkasratu walyaa waxadfu nuun bay ahaayeen mid kasta marka la sheegayo niyaabata can fatxa la ohanaya labana waxay naaib ka yihiin kasray naaib ka yihiin labadaas waxaa weeyaan alfatxatu walyaau wey alfatxatu waliyaauna kasray naaib ka yihiin waaxidna sukuun buu naaib ka yahay waa wuxuu noqonayaa xadafkii buu noqonaya xadafkii ayuu noqonaya marka tobankanna waa naaib afartaasna waa usuul kuwii kasii horreeyeyna aqsaam icraab ayay ahaayeen tambihun haada kani tambihun waa baraarujin xagga luqada waa aliqaadu lishay tambiihu waa aliqaadu lishay shaygii la baraarujiye wey xagga istilaaxana waa aliclaamu bitafsiili maa culima ijmaalan mima qablahu waa in la ogeysiiyo shayga ijmaalkiisa lasoo ogaaday duduubkiisa lasoo ogaaday tafsiil in markaa loo ogeysiiyo ayaa la yidhahdaa culima waxaa la ogaaday mima taqadama wixii hormaray waxaa laga ogaaday ana calaamaat اlicraab icraabta calaamadaheedu arbaca cashara inay afar iyo toban yihiin calaamaat icraab waa afar iyo toban arbacun afar usuulu asal weeye afar waa usuul wahiya addamatu damo weeye ama addamatu damo rafci rafcay usugnaatay walfatxatu fatxana linasbi nas bay usugnaatay wاlkasratu kasrana liljari jar bay usugnaatay wاsukuunu sukuunna liljasmi jasmi usugnaaday ayib ama wahiya iyadu addamatu damo wey lirafci rafci xaalay usugnaatay wاlfatxatu fatxo wey linasbi nasbe xaalay usugnaatay wاlkasratu kasro wey liljari jar xaalay usugnaatay wاsukuunu sukun wey liljasmi jasmi xaal usugnaatay wa cashrun tobanna furuucun farc weeye furuucdaasoo naaibatu naaibka ah can haadihi usul ususha afarta ah alaau saddex tanubu waxay ka naaib noqonaysaa can dama damay ka naaib noqonaysaa wa arbacun afarna tanubu waxay ka naaib noqonaysaa can fata fatay ka naaib noqonaysaa wa naani labana tanubu waxay ka naaib noqonaysaa can kasra kasray ka naaib noqonaysaa wa waaxidun waaxidna midna yanubu uu naaib noqonaya waaxidkaasi can isukuni sukun buu ka naaib noqonaya wa ana niyaabata waaqicatun fii sabcati abwaab wa ana niyaabata naaib noqoshadu waaqicatun waxay dhacaysaa fii sabcati abwaabin toddoba bay dhacaysaa alawalu kan hore maa yansarif weeyaan waani ka labaad jamcu muana saalim wey wthaaliu ka saddexaadna alficlu mudaaric almuctal aakhir wey araabicu kan afaraadna almusana wey alkhaamisu ka shanaadna jamcu mudakar saalim wey wasaadisu ka lixaadna alasmaau sita weeyaan wasaabicu ka toddobaadna alamilatu hamsa wey yani sheekh wuxuu tilmaamaya yani mucrabaadka kuwa niyaabada lagu ciraabo waxyaalaha la ciraabo imisaa niyaaba lagu ciraabaa imise shay baa niyaaba lagu ciraabaa toddoba ayaa niyaaba lagu ciraabaa maala yansarif niyaaba lagu ciraabaa goorma niyaaba lagu ciraaba maala yansarif markuu joogo baabu esh baabulkhafda markuu joogo maxaa lagu khafdiyaa waxaa lagu khafdiyaa baabu khafda marka la joogo waxaa lagu khafdiyaa fatxa lagu khafdiyaa sax halkaasu niyaaba ka geliyaa jamcu lmuanas saalimna niyaaba lagu ciraabaa ma fii jamiici axwaalihi maya marka uu joogo baabu annasb oo waxaa lagu nasbiyaa maxay kasra lagu nabiya alficl mudaaric muctal aakhir asaguna niyaabo ayaa markaasi lagu ciraabaa waa goorma markuu joogo baabu aljasm xadfu xarfi cila lagu jasmiyaa kadib wuxuu dib ugu soo noqday afartii xurufta lagu ciraabayey afartuba waa niyaabo waa muanihi wa jamcu mudakar saalim waa asmaa sitihi waa alamhilat khams shantaas oo ayagu lagu ciraabo bilxuruuf kuwaas xarakaad bay ahaayeen afartan yani waa waxaa weeye waxaa lagu craabayaa niyaabo markay meel kasto ay maraanba ilaa icraabta saddex meel bay ku yeelanayaan asmaadu rafco iyo nasbo iyo khafday ku yeelanayaan saddexdaa baaba afarta eh, ah, eh, saddexdaa baaba muhane mudakaru saalim asmaau sita niyaabaa lagu craabaya saddexda baaba ayib alamhilatu alkhamsa ayaduna waa la mid baaw rafcay gelaysaa nasbana way gelaysaa jasmana way gelaysaa saddexdaba niyaabaa lagu craabaya saddexdaba niyaabo ayaa lagu craabaya marka waa afartii aan kusoo marnay xuruufta lagu craabayay almucrabaat bixuruuf almuana wajamcu mudakr saalim walasmaa sita walamhilat hamsa afartaas saddexda meel ay craabta ka galaanba ah, niyaabaa lagu craabaa waxaa lagu darayaa un saddexdii aan horay usoo marnay oo markuu inoo sheegay afartii lagu craabaya xarakaadka markuu inoo soo sheegay wuxuu inoo sheegay inay saddex ka baxayaan bu inoo sheegay waxaa ka baxaya jamcu muana saalim iyo ismu ladi laa yansarif ayib ismu ladi laa yansarif iyo ficl mudaaric muctal akri saddexdaasaa ka baxaya ismu ladi laa yansarif hal baabu baxaya baabulkafdu ku baxaya oo niyaabo lagu craabaa jamcu muana saalimna baabu nasbo ayuu niyaabo gelaya ficl mudaaric almuctal akrina wuxuu niyaabo gelayaa baabuljasbas laakiin afartan kale saddexda baabu icraabta ay ku maraanba saddexdaba niyaabaa lagu craabaya marka farqigaas ayaa udhaxaynaya wa ana niyaabata naaib noqoshadu waaqacatu waxay dhacaysaa fii sabcati abwaabin toddoba bay dhacaysaa alawalu kan hore ismu ladii laa yansarif waa ismigii tanwiinta aan aqbalin ama kasraha aan aqbalin tanwiinta kasraha aan aqbalin ahaani ka labaad jamcu lmu'anath asaalim wey ahaaliu ka saddexaad alficlu mudaaric waa ficl mudaaric ficilkii almuctal aakhiri aakhirka ka bukay alraabicu kan afraad almuhana muhana wey alkhaamisu ka shanaadna jamcu mudakar saalim wey asaadisu ka lixaadna alasmaa sita weeyaan asaabicu ka toddobaadna alamhilaة اkhamsa waa miaaladii shanta ahaa weeyaan halkaa inoo joogo wallah aclam